Mm-hmm. شاء الله waay baarak إلى allah فرقني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalada muslimiinta oo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada silsiladii aynu kaga waramaynay taariikh nololeedkii cumar ibn khaaab radia allahu canhu cumar alfaaruuq silsiladan markaa waxa aynu xalaqaadkii hore kaga soo waramnay qeybtii ugu horreysay waxa aynu taabanay cumar ibn khaaab radi allahu canhu iyo noloshiisii xilligii jaahiliga ka hor Eh, iyo qos qoyskiisii faamilkiisii iyo sidii uu usoo koray ama uusoo barbaaray qeybtii labaadna waxaynu kaga warramnay cumar ibn khadaab radi allahu canhu oo la noolaamay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii dhacay xilligaa markuu nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam waxaa inoo joogtay markaa markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday ee uu khilaafadii uu noqday khaliifuu noqday markaa abibakr asidiiq radi allahu canhu halkaas ayay noo maraysay maxaa dhacay markaa waxaynu ka warrabnay mowqifkii uu cumar ibn khadaab uu istaagay markii markaa waxa weeyaan nebigu uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam iyo markaa mowqifkii kale abibakr asidiiq uu markaa waxa weeyaan isaguna uu qaatay wey isla maalintii isniineed ee nebigu uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabada reer ansaareed baa waxay ku shireen meesha loo yaqaano saqiifa bani saacida markaa markay shirayeen waxay doonayeen inay doortaan nin madax u ah waana saxaabigii la dhihi jiray sacad ibnu cubaada radi allahu canhu ninkaasay doonayeen inay doortaan ayagoo markaa ku doodayay oo laha minna amiir wa minkum amiir reer quraysheedna nin amiir ah oo madax u ah iska soo saaraan annagana waxa weye haddaanu nahay reer aansaareed waxaan iska soo saaraynaa nin marka annagana madax ah oo matalaya danahayaga oo ahaa saxaabigii markaa sacad ibnu cubaada radi allahu canhu dabadeedna arrintii waxaa ogaaday oo loo sheegay abubakr asidiiq iyo cumar ibnu khadaab waa isi soo raaceen waxaa kala soo raacay saxaabigii markaa amiinu hadihi lumma saxaabigii ugu aaminsanaa ummadda nabi maxamed oo ah marka abaa cubayda ibn ljaraax radi allahu canhu saddexdoodii ayagoo wada soconaya ayaa waxay yimaadeen golihii shirka meeshii lagu shiraayay dabadeedna cumar wuxuu leeyahay radi allahu canhu hadal ayaan sii diyaarsaday aan meesha aan ka dhaho oo aan sii wanaajiyey buu yidhi dabadeedna markii aan istaagay oo aan dooray inaan hadlo ayaa abubakar baa i fadhiisiyoyo yidhi aamus waan aamusay buu yidhi markaa dabadeedna abubakar ayaa hadlay wuxuu dha ilaah baan ku dhaartay wixii aan diyaarsaday wax ka wanaagsan ayaabuu ku hadlay mu yidhi abubakar sidiiq radi allahu canhu markii dambena wuxuu dhahay naxnu lumaraa wa antum lwusaraa annagu haddaanu nahay reer quraysheed waxaanu nahay amiirada idinkuna waxaa tihiin reer ansaareed ee wasaarada waa sidii marka nebigu markii uu noolaa oo waxa weeyaan nebigu reer quraysheed ayuu ahaa markaa nebiga amiir ahaay oo madax meesha ka ahaa idinkuna wasaaradiibaa ahaydan iyo gacantiisii midig ee uu nebigu markaa waxaweye ku duulayey ee nebigu markaa wax iskaga celinayay marka waxa weeyaan saxaaba saxaabadii reer ansaareed qolob ka mida way yeeshay arrintaa qolo kale way soo dhaweysay qolana marka way diiday sida saxaabiga markaa xabaab ibn lmundir wuxuu leeyahay maya wallahi sidaa noqon mayse buu yidhi ee mina amiir wa minkum amiir annagana mid baan iska soo saaraynaa idinkuna nin iska soo saara dabadeedna abubakar baa ku celiya markii labaad wuxuu ihi naxnu lumaraa wa antum lwasaraa annagu waxaanu nahay reer qureysheed hadii aanu nahay umaradii idinkuna waxaa tihidiin wasaradii ayaa tihidiin sababtuna waxa weeyaan carabtii reer yani qureysheed waxayan carabta markaa wasadka u ama carabta xidhiidhiisa dhamaan carabta ku nool adduunyada xilligaa ku nooleed oo dhan marka dadku asal ahaan dowladii islaamka may aqbalaynin cid yani aan kasoo jeedin qabaa'ilka reer quraysheed dabcan arrintii baa laysku waafaqay waxay dhaheen waayahay cumar abubakar baa wuxuu dhahay waxweye nin anaga naga mid ah ayaa la dooranayaa ee waxaad doorataan buu yidhi cumar ibnu khadaab iyo abaa cubayd ibnuljarax oo labadii nin ee halkan taagan cumar baa markaa hadlo wuxuu yihi ilaah baan ku dhaarteen abubakar oo aniga lay dooran maayo buu ee adiganu ku dooranayna miyaanu abubakar ahayn buu yidhi thaniya tnayn id humaa fi lgaar labadii sax labadii nin ee waxa weeyaa nebiga ninkii markaa godka nebiga saaxiibka kula noqday miyaanu ahayn abubakar miyaanu ahayn ninkii uu nebigu uu faray isagoo nebigu uu nool yahay inuu dadka uu salaada uu tujiyo inuu dadka he salaada uu tujiyo waarkeebaa markaa ku dhacaya buu yidhi oo naftiisa ka horumarinaya abubakar dabadeedna waxay dhaheen saxaabadii reer ansaarad ilaahay baan ku dhaaranne cidna naftayda ugama horumarinayna abubakar dabadeedna abubakar baa bayacadii ii dhiib gacantuu ku yidhi gacantuu u dhiibo koowaad cumar baa la galay sidaa ula galay markaa deetana baycadii baa lala galay baycadii macnaheedu waa heshiiskii madaxtinimada dabadeedna saxaabadii reer ansaareedii joogtay meesha loo yaqaana sakiifa bani saacida ayagiina baycadii bay la galeen maalintii salaasada markii la gaadhay nebigu waxaanu nidhi isniin buu geeriyooday maalintii salaasada markii la gaadhay masaajidka ayaa waxa weeyaan uu tegay marka abubakar iyo cumar ibnu khadaab masaajidkuna wuxuu ahaa golaha baarlamaanka iyo meelaha lagu shiro weeyaan ee islaamku uu ku shiri jiray xilliga dabadeedna cumar ayaa kacay oo khudbadeeyey mar labaad ayuu khudbadeeyey khudbada khudbada u dheer ayuu khudbadeeyey dabadeedna wuxuu ku booriyey dadkii muslimiinta ahaa inay bayco la galaan abibakr asidiiq radi allahu canhu halkaa dabadeedna saxaabiga abubakr waxaa lagula galay baycadii caamka ahayd ee guud ee dhammaan muslimiinta ay la galeen markaa ama dadkii ahlilxalli waalcaqdi dadkii uu go'aanka uu ka go-aayey dadka iminkana xilligan casrigan aynu u noolnahay waxaan u naqaanaa dadka baarlamanka ama dadka golayaasha majlisu shuyuukh golaha odayaasha golaha sanadka golaha baarlamaanka marka dadkii gaarintu ay ka go-aysay oo ahaa ahlu badrin dadkii ka qayb galay dagaalkii bader iyo saxaabatu rasuulillaah oo muhaajiriin iyo reer ansareed ba isugu jira intoodii oo dhan waxay isku raaceen dhammaantood waxay isku raaceen khilaafadii abibakr asidiiq radi allahu canhu wa ardaa abubakar markaa walaalayaal wixii ugu horreeyey markaa waxa weeyaan la soo darsay waxay ahayd arrimo buuro ka culus buuro ka culus ayaa markaa waxa weye ninkaa kusoo la soo darsay radi allahu canhu waxaa ugu horreeyay carabtii sida u dhammaydba way gaalowday carabtii reer quraysheed yani waxaan ujeeda carabtii degeneyd jasiirada carbeed gebigeediiba way gaalowday saddex magaalo marka laga reebo mooye magaaladii madiino oo caasimada ahay iyo magaalada maka oo ninkii saxaabigii markaa waxa suhayl ibni camru ayaa istaagay oo inagii maalintii hore xalqadii hore ka warramaynay ee aynu lahayn suhayl ibnu camruu cumar baa wuxuu doonayay maalintii dagaalkii beder la qabtay nin hadal kulul ayuu ahaaye in ilkaha iyo carabkaba laga gooyo dabadeedna waa kii rasuulku lahaa maalin maalmaha ka mida baad u aayi doontaa ninkan suhayl ibnu camruu suhayl baa uu istaagay oo yidhi war hagaaloobina dadkaba innagaa ugu dambaysay islaamna iyayna noqonin qofka ugu horreeya islaama dabadeedna magaaladii maka way sugnaatay waayo waxaa kaloo soo raaca bay dhahaan magaalada la ydhahdo daif intii kale soo hadhay way gaalowdo way ridowday walciyaadu billah diintii ilaahay bay ka baxday oo laba qolo bay noqdeen ama eh, qolo waxay tidhi annagu diintii islaamkaba waanu ka baxnay waayo nebi dhimanaya oo nebigiibaa geeriyooday marka nebi dhimanaya annaga nebi nooma aha bay dhaheen qolo sidaasay isu fatwoodeen walciyaadu billah qolo kalena waxay tidhi annagu nebi maxamed haa waa geeriyoodo nebinimadiisa waan qiraynaa laa ilaaha illa allah waanu leenahay salaadana waanu tukanaynaa laakiin wax zaka ah nalaguma laha sababtoo ah zakada waxaanu siin jirnay moxamed baanu siin jirnay ayay dheheen subxaan allah cumar abubakar markaa wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay waa la dagaalamaya ama dabadeedna waa la dagaalamaya markii uu yidhi cumar baa la hadlay cumar ibnu khadaab ayaa la hadlo wuxuu yihi abuubakarow rasuulka ilaahay miyaanu dhihin umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah fain qaaluu laa ilaaha ila allah casamuu minii dimaa'ahum waxa weye anfusahum wa dimaa'ahum ila bixaqi lislaam aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay cumar nebigu miyaanu dhihin abuubakarow waxaa la ii faray inaan dadka la diriroon la dagaalamo intay ka dhahayaan laa ilaaha ila allah haddii ay nebigu wuxuu dhahay hadii laa ilaaha ila allah ay dhahaan oo ay salaadana tukadaan zakadana ay bixiyaan xaqeedana ay islaamku xaqa uu ku leeyahayna ay bixiyaan waxay iga ilaashadeen dhiigoodii iyo waxa weeyaan xoolahoodii miyaanu nebigu sidaa dhahin laa ilaaha ila allah qofka hadduu dhahaa la dagaalamina dabadeedna abubakr baa wuxuu ihi xaqu laa ilaha illa allah waa maxay ile nebigu wuxu ihi ilaa bixaqiha marka laga reebo xaqa laa ilaha illa allah xaqa laa ilaha illa allah cumarow waa maxay dabadeedna wuxuu ihi xaqa laa ilaha illa allah waa salaada iyo zakada dabadeedna abubakar wuxuu dhe wallahi law qaatilana man faraqa salaata wasaka wallaahi ilaah baan ku dhaarte waan la dagaalamaya qofka salaadii iyo sakadii kala kaxeeyey waayo ilaahay baa wuxuu dhahay wa aqiimu salaata wa aatu zakaata war salaada tukada oo ooga zakadana bixiya marka qofka aayada quraanka intuu kala dhambalay guu dhahay salaadana waan la imanaya dhahay zakadina ma lama imanayo kaa waa la dagaalamaya buu dhahay abubakr asidiiq radia allahu canhu markaasu weliba wuxu uhi wallahi low manacunii caqaalan waaxidan ilaahay baan ku dhaartay haddii ay ii diidaan yacni xadhig yar oo ay nebiga siin jireen riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inuu leeyahay ilaah baan ku dhaartay haddii ay ii diidaan yacni waxar yar waxartu waa ceesaanta yani ta waxan yare waxarta yare ay dhasho waxar oo nebiga ay siin jireen oo ay yani u hadiyeen jireen haddii wallaahi ii diidaan carabi waa kula dagaalamaya buu dhahay abubakr asidiiq geesinimo ayuu ku wajahay marka jasiiraddii carbeed ee dhammayd gaalowday abu cumar wuxuu leeyay markaa radi allahu canhu ilah baan ku dhaartee markaas ayaan ogaaday in ilaahay qalbigii u nuuriyey abubakar oo ilaahay uu xaqa waafajiyey dabadeedna waan ku taageernay buu dhahay haddaanu nahay dadkii magaalada madiina deganaa ee saxaabatu rasuulillah waxaa kaloo ka mid a ah, dhacdadii kale waxa weeye nebigu intaanu geeriyoonin wuxuu diray ciidanka la yidhaahdo jayshu usama ciidankii uu hogaaminayay wiilkii dhalinyarada ahaa toddobiyo toban jirka ahaa oo waxa weeyaan eh, nin madowna ahaa afrikaana subxaan allah haddana wuxuu hogaaminayaa generaalka guud ee ciidamada islaamka oo dhan wey ama wasiirka gaashaandhiga weeyaan ee dowladda islaamka oo dhan dab waana toddobiyo toban jir nebigu wuxuu u diray wiilkan yar in uu aado dhulka sham inuu aado laakiin nebigii baa geeriyooda calayhi salaatu wasalaam dabadeed maxaa dhacay markaa abubakar wuxuu dhahay magaaladii waxaa jasiiradda carbeed baa gaalowday ciidankii ugu tirada badnaana usaama hogaaminayay dabadeedna cumar baa intuu u yimin abubakar wuxuu ku dhahay abubakar khaliifatu rasuulillah waxa weeyaan ciidankan waynu u baahanahay nahay dhulka shaamna mar kale ayaynu u diri doonaa usaamiya ciidankiis laakiin iminka waynu u baahanoo dee carab oo dhan baa waxa weeya gaalowday oo aynu iskaga dhicinayna wuxuu dhahay abubakar oo ma ciidankii rasuulki ilaahay uu diyaariye baan anigu dib u soo celinaya ana mutabicwalastu bimubtadic buu anigu waxaan hay nin taabacsan rasuulka ilaah calayhi salaatu wasalaam mana ihi bidcoole bedelaya wixii rasuulka ilaahay uu la yimi allahu akbar dabadeedna waa la diray ciidankii go-aankii adkaaya abuubakar baa lagu diray wuu baxay marka intuu haddaba jidka kusoo jiray ayay waxay dhaheen saxaabadii baa wada hadashay dabadeedna saxaabadii markay wada hadleenba waxay dhaheen wiilkan yar waa toddobiyo toban jir dagaallo hore muu gelin khibrad male hanalaga bedelo cumar ba u yimaadena waxay dhaheen cumarow adaad waxa weeyaan waa abubakar ku maqlayaay u tag abuubakaroo khaliifatu rasuulillah waxaad dhahdaa wiilka naga bedel waad nin wiil yaroo dhallinyaro ahoo ciidanka waxaa ku jira rag waaweyn oo waxa weeyaan dagaalkii beder ka qayb galay xitaa waxaa ku jira intaanu nebigu markuu geeriyoonayo nebigu wuxuu ku daray ciidanka usaama oo usaama madax u ahaa abubakar iyo cumar ma ujeedaan abubakar iyo cumar waxay ka mid ahaayeen askartii uu madaxda u ahaa usama ibnu zayd radia allahu canhu dabadeedna waxa weeyaan markii uu abubakar madaxweynaha uu noqday khaliifka uu noqday ayuu abubakar waa kii u tegay usaama markaasu wuxuu ku yihi usaamo waxaa tahay amiirkayagii marka waxaan kaa dalbanayaa inaad ii ogolaatid cumar ibnu khadaab inuu ila joogo magaalada madiina si aan ugu kaashado arrimaha muslimiinta dabadeedna usama ayaa u ogolaaday oo okay waan ku ogolaaday ninkaas askarigaygii waan ku ogolaaday oo ahaa cumar ibnu khadaab dabadeedna waxaanu nidhi cumar baa markaa waxa weeyaan saxaabadu ay u yimaadeen ay dhaheen u sheeg in nalaga bedelo usama cumar baa u yimi markaa abubakar oo wuxuu dhahay saxaabadii waxay dalbanaysaa rag waaweyn baa ku jira dee dagaalkii beder xitaa ka qayb galay wiilkan yar hanalaga bedelo dee nin weyn hanalo madaxna naloogu dhigo abu bakar wuu fadhiyey markaa intuu kacay buu cumar gedhka saa u jiiday uu saa u qabtay uu yidhi sakiiladka ummuk war hooyadaa kaa goblantay buu yidhi ma istacmalahu rasuulullah rasuulkii ilaahay baa madax ka dhigay wiilkanaad leedahay bedel wallaahi ilaahay baan ku dhaartay bedeli maaya buu nin uu ilaahay rasuulkii ilaahay madax ka dhigay ayaan anigu bedelayaa buu idhi dabadeedna cumar intuu cadhooday buu dib u laabtay kuwiibuu ku laabtay wuxuu ihi haakiladkum ummukum waar idinkina hooyadiin goblantay bal eh, waxa weeyaan khaliifkii rasuulkii ilaahay baad nagu diraysaan socda buu yihi wallaahi baan wax laydinka bedelayaa jirin sidii buu ku dhaqaaqay markaa ciidankii usaama ibnu zayd radia allahu canhu ardaa cajiib wallahi waa wax lala yaab wiil yaroo toddoba iyo toban jira oo waxa weeyaan caalamka islaamka oo dhan hogaaminaya welibana waa wiil yaroo madow weeyaan oo afrikaana oo hooyadii ay xabashiyo tahay laga yaaba in hooyadii waxay ahayd barka alxabashiya ummu ayman radi allahu canha wa hadday doonto soomaaliyeed ba waxay ka tagtay geeska africa hooyadii subxaan allah calaa kulli xaal cumar markaas wuxuu noqday radi allahu canhu wuxuu noqday Eh, radiallahu canhu wuxuu noqday gacantii midig ayuu noqday ee abubakr asidiiq waana la arkay waayo ra-iisul wasaar uu ahaa ama wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeen ayuu ahaa cumar ibnu khadaab wuu la tashan jiray shaqooyinkiisao dhan iyo arrimihiisao dhan wuu la tashan jiray nin aad adagna waa ahaa cumar waxa weeyaan radi allahu canhu haddana wuxuu ahaa nin waxa weeyaan cajiib laba sifuu ilaahay siiye ninkaa cumar ibnu khataab la dhaho radia allahu canhu arda nin adag weeyaan oo xaqa ku adag haddana xaqa mar allaaliya markuu xaqu yimaado wuu iska aamusaa khalaas yacni nin cadhoonaya maaha nin cadhoonaya maaha marka lagu dhaho war fikradaadii maanaan u qaadanin ila rasuulka ilaahay intaasoo jeer baynu soo marnay xalaqaadkii hore uu leeyahay dacnii yaa dacnii adrubu cunuqahu yaa rasuul allah ii ogolow rasuulka ilaahayow kan munaafiqa a madaxa gooy imise jeer baynu soo marnay dabadeena uu nabigu lahaa iska dhaaf cumarow muxuu cadhan waaye cumar muxuu cadhan waaye u dhihi waaye ama ra'yigayga iyo aragtidayda meeshan lagumaba qaadanaya waa cajiib nin adag oo haddana waxa weyaan xaq aqbalaya allahu akbar waxa weeyaan cumar ibn khadaab wuxuu ahaa nin shiish leh shiish ittaquu faraasata almuumin war ka cabsada shiishka qofka muminka qofka muuminkaa mararka qaarkood ilahay wuxuu siiyaa shiish waxbuu saa u shiishaa waxaa jirta nin la dhihi jiray abu muslim alkhawlaani abu muslim alkhawlaanigaasi waxa weeyaan waa taabici weyn waa nin weyn oo cilmi badan weeyaan mar insha allah xalqad gaara doonay inaan kaga waramo ninkaasi nasiib eh, yani nasiib xumo ama nasiib wanaag say u dhacdaba eh, xilligii nebiga ayuu noolaa laakiin nebiga lamau kulmin mar haddaanu nebiga la kulmin waxa weeyaan saxaabi ma noqonayo dee taabici ka mida taabiciintii wanaagsana ayuu ahaa markaa dhulka yeman ayuu joogi jiray ninka la idhahdo abu muslim alkhawlaani abu muslim alkhawlaani markaa waxaa qabtay nin nebinimo sheegto la dhada aswad alcunaysi oo ka soo baxay dhulka yaman waana dadkii murtadiinta ahaa ee xilligii abubakar gaaloobe weeye nebinimada iska sheegta aswad alcunaysi baa markaa abu muslim alkhawlaani ayuu qabtayo yaman iyo sanca ayuu ku qabtay dabadeedna wuu qabtay ninkii dab buu ku tuurayo naar dabkii iyo naartii ninkii abu muslim alkhawlaani waxba waa ka qaadi waayeen naartii baa kari weysay subxaan allah dabadeedna nimankii markaa madaxda la ahaa dee ninka aswadal cunaysii habaarqabihii nebinimada sheeganay ayaa waxay dhn war ninka naartu aanay karaynin waxa weeyaan aan midkuu sheegno ummadoo dhan baa kaaga fitnoobaysa iska eri bay dhaheen waa la eriyey markaa ninka abumuslim alkhawlaani abulmuslim alkhawlaani waa soo socdo magaaladii madiine ayuu yimi markuu magaaladii madiine uu saa usoo galay buu cumar saa u arkay markaasuu hi anta men xaggaad ka timi yacni fen xaggaad ka timi markaasuu yihi yaman markaasuu hi war ninkii ma tahay dabka lagu tuuray dabku kari waayey kasu dhahay may anigu ma ihi ninkaas waxaa la dhihi jiray cabdullaahi hebel hebel waxbaa la dhihi jiray buui kaasuu waa runta sheeg ilaah baan kugu dhaartay matay ninkii waxa weeyaan dabka lagu tuuray dabku kari waayey dabadeedna wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay waa aniga weeyaan ninkaas waana abu muslim alkhawlaani waa soo dhaweeyey cumaro wuxuu yidhi ilah baan ku dhaartay alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale ummadda nebi maxamed ka soo saaray nin mucjisadii ibraahim nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam mucjisadiisii markii dabka lagu tuuray qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim waxaanu ku nidhi nebi ibraahim naartii markii lagu tuuray naaray waxaad noqotaa baraf nabadgelina nebi ibraahim si nin mucjisadiisii oo kale ay ka dhacdo ummadda nebi maxameda ilaahay baaba mahadda iskale hadduu uuna tusay subxaan allah dabcan ummadda nebi maxamed dhammaan mucjisooyinkii ka dhici jiray rusuladii nebiga nebigii waxa weeyaan nebiyadii nebigeenna ka horreeyey waxay ka dhacday ama rasuulkeenna ayaa waxa weye dhammaan mucjisadaasi in dhammaantood mucjisooyinkaasoo dhan marka laysu geeyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu siiyey dhammaan mucjisooyinkaasoo dhan ama wuxuu ilaahay siiyey qaar ka mida ummadda nebi maxamed balu fiirso nebi ibraahim waxa weye dab baa lagu tuuray soo maaha haye abu muslim alkhawlaani oo taabici weyn oo jaliil ahna dab lagu tuuray dabkiina waa kari waa kow muuse ibnu cimraan oo nabi muuse ah calayhi salaam bad buu ka dhex bad baa ilaahay u kala dhambalay bad ayaa alla u kala dhambalay saxaabigii rasuulka ilaahay saxaabigii rasuulki ilaahay markaa alcalaa ibnu alxadramey maxaa la dhihi jiray magaciisa alcalaa ibnu alxadramey isaguna farduu kaga gudbay badda badda maaragtay sooma ujeedaan geel iyo farduu kaga gudbay waaba mucjisadii nabi muuse oo kale uu dib u soo celiyey subxaan allah marka mucjisooyinkii rasuulkeena mucjisooyinkii rusulada la siin jiray qaar badan oo ka mida nebigeenna ayaa markaa isagana la siiyey wixii harsanaanay wuxuu ilaahay ugu deeqay saxaabadii rasuulka ilaahay iyo ummadda nebi maxamed allahu akbar calaa kulli xaal cumar markaa shiishkaasuu lahaayo ninkii wuu gartay u fiirso siduu markiiba u fahmay inuu yahay ninkii dabka lagu tuuray waxaa kaloo waxa weye cumar xilligaas uu waxa weyan uu abubakar madaxda waxa dhacday nin la dhahdo cuyayna ibnu xusni alfazaarey iyo nin la dhahdo alaqrac ibnu xaabis cuyaynahani waxa weeyaan waa ninkii nabigeena uu lahaa axmaqun mutaac axmaqun mutaac waa nin waxa weeyaan axmaqa oo doqon weeyaanoo laakiin waa la adeecaa oo waxa weeyaan xilligii nabigu noolaa ninkaas dagaalka markuu doonaya inuu dagaal u qaado yani fikrad iyo maskax fiican baanu lahayn moogtay markuu laakiin uu doono inuu dagaal u qaado u dhaho dagaal baan qaadiyo toban kun oo nin baa markaa u kacay toban kun oo qof ayaa u kacay dabeedna nabigeena wuxuu dha waa axmaqun mutaac waa waxna waa ka sii yihiin haddana waa la adeecayaa buu yidhi markiu nebigu dhintayna waa waxa weye wuu gaaloobay oo nin nebinimo sheegtay buu raacay ninkii cuyeyna ibnu xusn alfasaari la dhihi jiray dabadeedna bakar baa wuxuu u diray seeftii ilaahiyo galka la-ayd khalid abubakr khaalid ibnulwaliid khaalid ibnuwaliid baa ninkii nebinimada sheeganaya iyo ciidankiiba afka marsaday oo qararamsaday oo meel alaaliya meel ay mareen la waayey dabadeedna kii nebinimada sheeganaya wuu cararay cuyeyna ibnulxisn alfasaariyana intuu soo qabtay buu soo xirxidhay magaalada madiinuu keenay subxaan allah markaasuu abubakar u keenay markaasuu abubakar kuuri war maadaan nebinimo sheegtay ama nin nebinimo sheegtay raacay markaasuu wallahi marka horeba anigu maba muslimin xilligii horeba anigu diintaad ka ridoodi baa layidhi markaasuu wallahi marka horeba anigu islaam maan ahayn iminkan islaamiya buu yihi abubakar baa iska cafiyo kuuri warbal islaam markii uu islaamay ayaa wuxuu dhahay aniga iyo ninkan aqrac ibni xaabis waxaan rabnaa seer seerta sooma taqaanaan seertu waxa weeyaan meel eh, beer weyn dhul weyn oo ay ummadda islaamku iska leedahay aniga si seer ahaan aniga keligay halaysiiyo anaa iskale yacni seero ayuu goosanayaa soo ma jeedid iminka wadankeena mar walba waxaan maqanaa nin hebel baa meel buu seer weyn ka goostay hadda waa meel ka dhexaysa ummadda oo dan guuda oo mujtamaca islaamka oo dhan ka dhaxaysa weeyaan ayuu iska goosanaya u leeya aniga intana arigaygu ii daaqaysaa beeran kasoo beeraya subxaan allah cumar abubakar ayuu u yimi wuxuu dhahay waxa weeyaan nebigu markii uu noolaaba waxa weeyaan waxbuu isiin jirayo dee beeraya wax saas uu isiin jiray nebiguna wuu siiyo calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan markuu dagaalkii tabuuk uu ka yimi ayuu ninkan uu siiyey si uu qalbigiisa ugu soo dhawaysto mualafati quluubihum ayuu ah dabadeedna waxaa dhacday abubakar baa dadkiibuu weydiiyey saxaabadiisiibuu la tashaday ag joogtay waxay ku dhahay bal ka warrama ninkaa dhulka haddaanu siino waxay dhaheen dadkii waxba kama qabna waad siin kartaa dhulka waad siin kartaa dhulka ayuu yidhi dabadeedna waa la siiyo waa loo qoray warqad baa loogu qoray waa iska baxeen labadii nin cumar oo markaa geeliisii iyo awr markaa uu haystay iska hagaajisanaya ayay lasii mareen warqadii ay dhaheen abubakar oo khaliifatu rasuulillah madaxweynihii muslimiinta ayaa warqaddan noo soo qoray bal noo akri wuxuuhi warqadii buu saa u akriyey markaase waxaa ku qoran dhul inteen la eg baa la siiyey oo loo ogolaaday oo danta guud iyo ummadda islaamka o dhan ka dhexaysa warqadii intuu candhuuf saa ugu tufuudhi yaa idin ogolaaday markaasuu hi abubakar uu soo orda wuxuu hi horta markii hore wuxuu la hadlay ninkii cuyeyne bin xus wuxuu hi warkaalay dhulkan lagu siiyey yaale meanay dantaas muslimiinta dan guud miyaana ahayn oo islaamka o dhan ka dhexayn wuxuu dhahay haa markaasuu weliba wuxuu dhahay nebigii ilaahay ma wuuna siiye maxaa nagu diidaysaa wuuhi warkaalay nebigu markuu ku kusinaya waxaad ahayd mu'allafati quluubihim qalbigaagaa lagu soo jiidanayay walislaamu kaana daliilan aanadak islaamkuna wuxuu ahaa daciif ayuu ahaayo wuu tamar yaraa xilligan iminka oo islaamkii uu ilaahay uu quweeyey oo cize iyo sharaf uu yeelay ayaan ku siinayaa danta guud oo aan ku kusinaya wax dhulka ummada ilaahay ka dhexeeyo oo dhan warqadii buu ka jexjexa wuxuuhi wax lagu siinayaa ma jirto abubakar buu tegey isagoo cadhaysan cumar markaasuu abubakarow yaa kugu yidhi si maadaale guryo eh, dhulkanaad siisay mise ummadda islaamkay ka dhaxaysaa wuxuu dhahay abubakar me ummadda islaamkay ka dhaxaysaa markaasuu hi yaa kugu yidhi markaasi ummadda islaamka hadday ka dhaxayso wuxuu dhahay anigu dadkaan la tashaday anigu dee dadkaan la tashaday saxaabadeedii baan la tashaday wuxuu ku dhahay cumar abubakar abubakarow haddaad intan kula joogta aad la tashatay ummadda islaamka oo dhan ee ay ka dhaxaysay ma raalli bay ka yihiin oo miyaad la tashatay wuxuu dhahay cumarow bal adigu aragtidaada keen wuxuuhi nimankan koob shaah taa ka dhula siin mayna buuhi taa ka dhula siin mayna buuhi way barteenba nebigi ilaahay baa na siiye annagana hanana siiyo danguud wax lagu siinaya ma jirta banaanka mar buu yidhi subxaan allah bannaankaasay mareen hal taakana muusi ninninkii la dhihi jira markaa cuyayna bnu xusni ilfasaari khalas danta guud danta islaamka ayaa leh lama soo faragelinaya meel seera la iska goosanayana ma jirto subxaan allah waxa weeyaan waxa kaloo dhacay xilligaas dabcan dagaaladii oo dhan baa dhacay waxaan kaga warramnay siiradii abibakar sidiq insha allah mar kalena waa kusoo celin doonaa waayo siiradiisu isaga laftigiisu waa saxaabi weyn weeyaan oo waxa weeyaan subxaan allah ka mida dadka yani saxaabigii ugu fadliga badnaa weeyaan abubakar asidiq dhowr jeer oo kalena waa ku celin doonaa insha allahu tacala marka isaga ku raagimeyno de waxaa dhacday dagaaladii oo dhan baa dhacay dagaaladii ridada dhacday xilligiisi waxaa dhacday dagaaladii futuuxaadkii waaweynaa lagu furinayo dhulka faris iyo romaanka lagu furinayo waxaasoo dhan baa dhacay markaa subxaan allah waxaa kaloo jirta dhacdo kale oo dhacday oo dhex martay eh, cumar ibnu khadaab radi allahu anhu iyo markaa ahlulbeytka sida ay sheegtaan shiicadu sida ee ay sheegtaan shiicadu laakiin sida dhabta ah ee xaqiiqada ah waa been iyo mala-awaal iyo wax ka jiraa ma jirta iyo wax ka jiraa maba jiraanbe waa been ay samaysteen shiicadu ay samaysatay marka halkan waxaan doonaya inaan ku baraarujiyo qof kasta oo muslima in aan tusiyo sida shiicadu ay beenta uga samayso saxaabada rasuulka iyo sida ay caatifada dadka qalbiyadooda ay ugu cayaarto oo dabadeedna shiicigu uu u caayo waxyaalaha ku kalifaya inuu lacnado cumar uu ku kalifaya inuu lacnado abubakar ku kalifaya inuu lacnado marka caaisha iyo xabso inuu lacnado iyo abu hurayra waxyaalahaasoo dhan waxaa ku kalifaya u fiirso qisadan beenta ah ee beenta ah ee aan yani ay samaysteen ee waxa weeyaan ay ka sheegayaan cumar ibnu khadaab radi allahu canhu waanaan radinaynaa marka waxay dhaheen shiicadii markii abu bakar uu khaliifka uu noqday ee wax weeyaan uu madaxda u noqday muslimiinta ayaa waxa weeyaan cumar baa soo baxay oo waxa weeyaan cumar baa wuxuu yimi gurigii ay faatima bintu rasuulilah faatima weynantii rasuulka ilaahay ahay ayuu gurigeedii buu yimi guriga markaa markuu cumar uu imanayo waxa guriga joogay u fiirsada shiicadu warka u qorayaan maaha war war sugan maaha laakiin waa war beena si ay u sheegaan dhegeys waxay dhaheen guriga faatima ay joogto waxaa joogay markaa oo faatimo la joogay ninkeedii oo ahaa cali ibn abi aalib waa kow waxaa joogay markaa zubayr ibnu cawaam ayaa joogay waa laba waxaa kaloo joogay bay dhaheen reer bani haashim reer bani hashim waa qabiilkii uu nebigu kasoo jeeday qoyskiisii oo dhan ayaa joogay waxaa kaloo joogtay gabadh kaloo faaduma u adeegaysay dabadeedna cumar baa soo garaacay albaabkii albaabkii faaduma ka furtay wuu canaantay dabadeedna seef buu caloosha ka taagay seef buu cumar uu caloosha uu ka taagay dabadeedna feedh baa jabtay feedh ayaa jabtay dabadeedna masaabiirna halkan laabtuu ka taagay subxaan allah ayuu faadimo ka taagay calina intuusaa u eegay buu iska aamuso markaa intuu sidaa u eegay isagoo xaaskiisii la dilaayo iyo zubayr iyo reer bani hashim oo dhan ayaa waxa weeye iyadoo faadimo bumta lagu hayo la tumaayo seef lala dhacay ayuu intuu sidaa u eegay ayuu iska aamuso uu iska dhaqaaqay kadibna faaduma uur bay lahaydo dabadeedna ilmo yaroo ay uurka ku siday baa kasoo dhacay markaa cumar baa dilay gurigiina waxa gubay cumar baa gurigii cali iyo faadimoba gubay acuudu billaahi min ashaytaani arajiim acuudu billaahi min ashayan undur undur ilaa hada kadib kadib wallahi waa bohtaan waa been iyo been abuuradkii abid ugu weynaa ay e shiicadu sheegaan subxaan allah dabadeedna maxaa dhacay walaal horta qisadan way soo arooriyaan shiicadu kutubtooda kutubtooduna way ugu qoran tahay waana asaatiir iyo been been weeyaan qaar baa alifo weeyey sanad male bal u fiirso ilaah baan kugu dhaariyo shiicada sanad male xadiiska waxaa la maqlaa dadka muslimiinta ee sunnada agteeda waxaa la dhagaystaa markuu sanad u leeyahy sanadku waa maxay waa markuu xadiisku leeyahy abtirsiin can can hebel can hebel can hebel can hebel can hebel can rasuuliillah waxaa laga soo wariyey hebel oo laga soo wariyey hebel oo laga soo wariyey hebel shiicadu iyagu inta badan sanadba male waa war layska dhahay marka dee dabcanna waad iska garanaysaa iyo qof haddii xadiiskaasi sanadba aanu lahayn ama sanadkiisa uu daciif u yahay waa war daciifa waana been lamana qaato Eh, laakiin waa warka shiicada weeyaan marka haddii sanadka daciifka ah eh, beenta ah ay wax ku qaadan waayeen caqliga ayaynu leenahay war bal caqligiina hadaba adeegsado waxaan inay suurtagal tahay bal maskaxdaad iyo caqligaaga la adeegso waxay kow dhaheen marka koowaad waxay dhaheen subxaan allah cali baa guriga joogay cali waa geesigii muslimiinta waa la yaqaanaa subxaan allah waa ninkii labaad ee ugu geesisanaa xagga dagaalyaha ugu dagaalyahansanaa islaamka oo dhan marka laga yimaado khalid ibn walid almakhzumi waa kow ta labaadna zubair baa joogay oo isna ahaa ninkii saddexaad ee ugu dagaalyahansanaa subxaan allah muslimiinta oo dhan gurigii baa la gubay oo faatima ayaa waxa weye seef laga taagay oo ka soo dhacay calina intuu iska istaagay buu wuxuu dhahay rasuulka ilaahay baa wuxuu faray inaan aamuso inaan aamuso amaranii rasuulullahi an askud wuxuu i faray rasuulka ilaahay inaan aamuso adiga ma kula tahay kasoo qaad adiga you qof kastoo daaw dhegaysanaya muuqaalkan daawanaya ama dhegaysanaya waxa weeyaan haddii xaaskaagii nin intuu seef ka taagay aad intaad iska istaagtid tidhaahdo waan iska aamusaya suurtagal ma tahay caqliga ma gashaa baniaadamka caqligeeda ma gashaa gabadhii aad qabtay baa la tumayaa oo uurkii laga soo riday adigna waa taagan tahay nebigu miyaanu dhihin waman qutila duuni cirdihi fa huwa shahiid qofka isagoo cirdigiisa iyo sharaftiisa ilaashanaya la dilo waa shahiidkaasi miyaanu dhihin nebigu miyaanu dhihin qofka isagoo ehelkiisa iyo xaaskiisa iyo carruurtiisiiya dadkiisa difaacaya isagoo markuu dhintay inuu shahiid yahay nebigu miyaanu sheegin calayhi salaatu wasalaam waana xadiis weeye ahlu sunnanu rumaysan shiicaduna ay rumaysan tahay cali miyaanu rumaysnayn ila cali bay warka ay dhahaan cali baanu taabacsannahay waa cajiib taasi suurtagal ma adigaani kaa suurtagal ahayn cali oo waxa weye geesigii muslimiinta ahana kama suurtagal ah waay kama suurtagal talabaad ah. ta labaad waxayna dhaheen dhacdadaas ayaa dhacday foosha xunle calina wuu iska aamuse waaye haddaba caligii waxa weeye falka noocaasa lagu sameeyey iyo faatimadii falka noocaasa lagu sameeyey ayaa cali wuxuu inantiisii umukaltuum ee faatima dhashay ayuu u guuriyey cumar ibnu khadaab warbal bal cajiibkan iyo cajabtan eega ilah baan idinku dhaariye nin xaaskaagii toori ka taagay oo waxa weye ilmina kasoo riday miyaad xaaskaaga u gurin lahayd waa maya suurtagalma marka waxay kutusaysaa beenta ay akrinayaan sidoo kale cali waxa weeyaan wuxuu u bixiyey caruurtiisii wiilkiisi wuxuu bixiyey cumar alakbar laba wiil buu wuxuu bixiyey cumar mid wuxuu bixiyey cumar alakbar midna wuxuu bixiyey cumar alasqar nin colkugu colkugu ah shiicadan anigu la hadlay nin bal adigu colkula ah sideebaad magiciisa ugu bixinaysaa caruurtiisa caruurtaada midna cumar alakbar buu bixiyay cali midna cumar alasqar buu bixiyay waa cajiib weeyaan wallahi subxaan allah cumar xitaa markuu markuu madaxweynaha uu ahaa cali wuxuu ka dhigay wasiirkiisa wuxuuna ka dhigay markaa wasiirka markaa maxkamadaha iyo qaadiga subxaan allah warkaasoo dhan waxay tilmaamayaan oo waxa weyaan caqliga markaynu la kaashano inay warkaasoo dhan ay been tahay ta labaadna waxa weeye isweydiinta leh markuu markaa waxa weyaan cumar waalbaabka uu soo gelayay ee guriga uu gubayey ay faadima ka furaysay waxaa tidhahdeen guriga waxaa joogay subxaan allah guriga waxaa joogay cali oo waxaa joogay zubayr oo waxaa joogay reer bani haashim oo dhan oo maxaa gabadha tidhi gabadha keliya ku eh, yidhi albaabka iyadoo rag ay joogaan oo faadima ay ogtahay in la dhibaayo sidaad sheegataan taasina waa waxaan caqliga geli karin inoo beenteeda halkaa ka caddaatay weeyaan waxayna dhaheen ilmo ayaa ka soo dhacay faaduma ilmaha yare kasoo dhacay magiciisa waxay u bixiyeen ama waxay dhaheen waxa la yidhaahdaa muxsin ilmo yaro iminka soo dhaco magac le maad maqasho <laughs> ilmo soo dhacay oo dhicisa oo magac le weligaa yaabidka ma maqasho la yidhaahdo muxsin waa beentooday ku caddaynaysa iyo kadaabnimadooda walciyadu billahi rabbi alcaalamiin kadaabnimadooda waxaa kaloo warkaasoo dhan ku cadaynaya xadiiskii markaa caaisha ay soo warinaysay oo nebigu markuu geeriyoonayo waa kii nebiga calayhi wuxuu la fadhiistay xaaskiisii xaasaskiisii baa ag joogay deetana inantiisii u timi dabadeed nebiga dhegta wax ugu sheegay markaasay oyday markaasuu nebiga haddana mar kale dhegta ugu sheegay markaasay qososhay caaisha nebiga markii la aasay kadib weydiisay markaasay ku tiri faadimoy maxaa nabigu uu ku sheegad ku oyday markaase waxay tiri wuxuu nebigu ii sheegay in uu geeridan uu dhimanayo ayuu sheegay markaasaan ooyi markaan qoslayna wuxuu igu yidhi anta awalu luxuuqan bi riwaayo kale waxay tilmaamayso anti sayida min nisaai alcaalamiin wuxuu igu dhahay adiga ayaa ah ehelkayga qofka ugu horeeya ii imanaya macnaha qofka ugu horgooriyanaya ehelkayga adiga weeyaan riwaayad kalena waxay lahayd adigu faadime waxaad ka mid tahay marwooyinka waxa weeyaan dumarka ama marwooyinka muslimaadka ku hogaaminaya jannada waayo calaa kulli xaal waxa weye riwaayad waxay tilmaamaysaa anti awali eh, luxuuqan bi yani min ahli ehelkayga adiga qofka ugu horeeya ii hor imanaya waa adiga marka waxa weye ehelka nebiga ilmahan yaree soo dhacay ee ay u bixiyeen muxsin ay u bixiyeen ilma yaroo dhicisoo magac loo bixiyeen inagu maanaan maqal manaanaan arkin taariikhda bani aadamka calaa kulli xaal ilmaha yari miyaanu noqonin in qofkii ehelka nebigaee ugu horeeye ugu hortegay ilan wuxuu nabigu dhahay faatimay adiga ah qofka ugu horeeya ee ugu ehelkayga igu hor imanay ayuu nebigu dhahay calayhi salaatu wasalaam haddii faadima ay ilmo dhashay oo ilmihii ka soo dhacay ilmahaa yar ile weeyaan weeyaanoo faadimaba dhasho nebiga awow ahe ilmahaa yar miyaanu noqonaynin waxa weeyaan qofkii ugu horreeyey ahlulbeytka ka mida uu tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam kullu haadaa waxay kuu sheegaysaa kadiba shiica cala asaxaaba beenta ay shiicadu ka sheegaan saxaabada rasuulka ilaah waxaana ugu talagala inay caatifada dadka ay uga faa'iidaystaan iyo xamaasada ay ku kiciyaan cumar baa abubakar iyo cumar baa col la ahaa ahlulbeytko sidan iyo sidan kulli hada kadib kadib wallahi waa been iyo beentooda weeye walciyaadu billahi rabb alcaalamiin war aan sugnayn oon sanad lahayn oo been oo layska sheegayo bale intaa haddaan kaga soo gudbo warkii shiicada iyo ridadoodii iyo markaa radintoodii waxaanu imanayaa arrin kale mucjiso ah oo aad u weyneed oo cumar ibnu khataab cumar alfaaruuq radi allahu canhu uu hogaamiye ka ahaa ama uu horseeday waxa weeyaan jamcu qur'aan kitaabkan weyne qur'aanka ilaahay oo uu waxa weeyaan uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee ay kusoo dhacday fikradda ah in hal kitaab oo keliya lagu lagu ururiyo waxa weye xilligii abubakar uu khaliifka u ahaa waxa dhacday dagaalo oo ninkii musalimat alkadaab ee beenaalaha ahaa nebinimada sheegtay ayaa waxa weeye khaalid ula dagaalamayay daytana dagaalkaas dagaalka waxa loo yaqaana alyamaama dad badan oo qura'da ka mid a ah qur-aanka yaqaani baa ku geeriyooday markii ay halkaa ku dhinteen cumar baa markaa abuubakar u yimi markaasu wuxuu ku dhahay abuubakarow dadkii qura'day qur-aanka yaqaanay waa kuwana way le-deen oo way dhinteen waxaan uga cabsanaynaa qur-aankuna in uu lume aynu qur'aanka ilaahay aynu kitaabku ku ururin markii hore nebigu uu noolaanay nebigu qur-aanka wuu qoray calayhi salaatu wasalaam laba qaabba nebigu qur-aanka wuu ilaaliyey mid waxa uu ilaaliyey qoraalkiisana nebigu wuu ilaaliyey oo uu ka digtoonaa sidoo kalena nebigu wuxuu ilaaliyey calayhi salaatu wasalaam qur-aanka dhawaaqiisa iyo sida loogu dhawaaqayo oo qura'dii buu baray qura'dii buu baray uu ka dhegaysan jiray sidoo kalena qoraalkiina wuu qoray oo nebigu isaga ka dhegaysan jiray xitaa markay qoraan wuxuu dhihi jiray akhriya markaasi waa ay akhriyi jireen marka dabeedna waxa uu dhahay abubakar baa markaa fikradii buu qaatay wuxu wallahi waa fikrad wanaagsan dabeetna saxaabigii zayd ibnu thaabit bay u yeedheen dabcan cidda u baahan waxay dib ha ugu noqoto muxaadaradayda markaa ah ciwaankeedu uu yahay sidee buu qur'aanku nagu soo gaadhay macluumaad aad iyo aad u tiro badan iyo marxaladooyinkii uu soo maray qur-aanka ilaahay ayaad ka faa'iidaysaa markaa oo aada la yaabaysaa mucjisooyinka qur-aanka ilaahay calaa kulli xaal sidaas ayaa markaa lagu qoray qur-aanka ilaahay markaa subxaana wa tacaala oo laga soo koobigareeyey waraaqihii iyo suxuftii la qoray xilligii nebiga nebigana ogolaaday in la qoro deetana kutubadii kala duduwanaaye xilligii nebiga la qoray ayaa laga soo koobigareeyey deetana waxa lagu keenay hal kitaab marka maxay saxaabadu ay sameeyeen keliya suxuftii kala duduwaneed ee baalaashaha kala duduwanaa ku qornaa ayay ka koobigareeyeen oo uu nebigu raallida ka ahaa deetana hal kitaab unbay ku jamciyeen hal kitaab unbay ka dhigeen kadibna cuhmaan ibni cafaan xilligiisiibaa kitaabkiibaa lasii koobigareeyey oo sii farabatay ilaa iyo islaamka uu meel walba saa ku gaadha qur-aanka ilaahay waayahay taana waxa weeye horseedkeeda waxaa lahaa cumar ibn khadaab radi allahu canh waayo iminka waxaynu imanaynaa cumar oo markaa isagu khaliif laga dhigay oo madaxweyne u noqday muslimiinta amiiru lmuminiin cumar alfaaruuq radia allahu canh abubakar walaalayaal markii uu xanuustay abubakar markii uu xanuustay wuu ogaaday in ay geeridiisii ay soo dhawaatay ayaa wax weeye saxaabadii rasuulka ilaahay buu yeedhay deetana wuxuu dhahay wa waa ujeedaan buu yidhi xaaladayda waa ujeedaan buu yidhi marka wuxuu yihi intaan anigu nool ahay niman yahow Ehm, bal nin doorta qof doorta buu yidhi intaan anigu noolahay qof doorta waxa aad aragtaan baa ii yimiye way tegeen saxaabadii way shireen dabadeedna dib bay ugu soo laabteen khaliifatu rasuulilaahi abibakar marka abubakarba waxay ku dhehen ya khaliifata rasuulilah khaliifkii rasuulka ilaahayow ehm, waxa weeyaan arrinta adaanu kuu daynay eeg u fiirso markii hore abubakar wuxuu yihi muslimiinta ayuu ku dhahay markaa waxa weeyaan idinku doorta way shireenoo waxay dhaheen aynu aragtida marka amiirkeenna ama madaxweynaheenna aynu ogolaano isagii bay ugu soo dib ugu soo celiyeenoo waxay dhaheen khaliifatu rasuulilaahi yow adigu noo door adigu adiga aragtidaadaanu rabnaa waayahay buu dhahay markaa wuxuu hi isuga haddaba waan u kaadinayaa markaan u kaadiyo ilaahay baan yani wuxuu ilaahay raalli ka yahay ilaahay diintiisa raalli uga yahay iyo ilaahay cidda uu addoommadiisa raallida uga yahay baan ka fakarayaa oo aan eegayaa igu soo laabta buu yihi dabadeedna qof qof buu ugu yeedhay wuxuu yidhi cabduraxmaan ibnu cawf oo ka mid ahaa axad alcashara almubashiriina biljanna tobankii saxaabiya jannada loogu bishaareeyey ayuu markaa loogu yeedhay iyo milyaneerkii muslimiinta nin milyaneer oo xanti badan lahaa weeyaan oo si gaaraan ah uga warrami doono insha allahu tacaala siduu lacagta ku helay iyo sida lacagta loo sameeyo markaa nin ahluljanna jannada loogu bishaariyo dhulka maraya waa billioner multi billioner multi billioner weeye bill gates xitaa uu ka lacag badnaabo cabdiraxmaan ibni cawf radi allahu canhu bill gatein adduunka iminka ugu lacagta badan ay dunida jooga subxaan allah siduu lacagta ku helay ila nin faqiira buu ahaayo waa kii markuu magaalada madiine uu yimi koob shaaha muu haysan koob shaaha nebigaa ku dhahay war maxaad ku guursanaysaa markaasuu wallahi waxaan ku guursado rasuulka ilaahayo ma wuu tegayo yahuudduu suuqa ku cidhiidhiyay wuxuu soo faa'iiday markaa waxa weeye nuwaatan min addahab yacni laftimireed dahab buu soo faa'iiday markaasuu ku guursaday ninka laftimireedka soo faa'iiday multibillioneer buu noqday ninka adduunka ugu taajirsan buu noqday xitaa billgate ka lacag badan siduu lacagta ku helayna mar ka warrami doona insha allahu tacaala cabdiraxmaan buu markaa u yeedhay dabadeedna cabdiraxmaan ibnu cawf ayuu wuxuu ku dhahay abubakar baa weydiye wuxuu ku war bal iga warran ninka cumar la dhaho cabdiraxmaan wuxu yidhi ilah baan ku dhaartay cumar ibn khadaab wuxuu qarsado iyo wuxuu muujisto waa isku mid weeyaan waana ninka noogu khayrka badan guud wuxuu dhahay cumar abubakar wuxu wallahi war fiican baad sheegtay wuxuu yidhi cumaan ibn cafaan cumaan buu weydiiyey wuxuu ku yihi cumaano cumar iga war cumaan wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay eh, cumar waa ninka noogu khayrka badan akhyaruna waa ninka noogu khayrka badan cumar ibnu khadaab ee xaqana noogu dhow wuxuu yidhay saciid ibnu zayd waa nin kaleo axad alcashara mubashirin ka mida weeyaan saciid ibnu usayd deetana warkii sidii oo kale wuxuu yeedhay saxaabadii reer ansaareed usayd ibnu xudayr isaguna sidii o kale u ammaanay markaa eh, cumar ibnu khadaab dhammaan saxaabadii oo dhan muhaajiriin ansaar wixii oo dhan wuu ah, isugu yeedhay wuu la tashaday wuu la tashaday wuxuu weydiinayaa cumar wuu weydiinaya cumar dhammaantood waxay isku raaceen inuu cumar uu yahay ninka ku haboon madaxtinimada muslimiinta iyo khaliifatu rasuulillahi inuu noqdo ama amiir lmuminiin amirka muminiinta hal saxaabi baa la tilmaamaa oo dhahay Eh, waxa weeyaan abubakarow ma waxaad eh, nagu aaminaysaa nin waxa weeyaan watara qildatahu nin aad arkaysid adadeegiisa nin aad arkaysid adadeegiisa ma ninkaasaad nagu aaminaysaa abubakar oo xanuunsanaya oo furaashkii geerida saaran baa wuxuu war bali fadhiisiya waa lasoo fadhiisiye ninkii saxaabiga ahabu saa uu soo qabtay wuxu war kaalay ma ilaahay baad igu cabsinaysa ilaahay markaan u tago waxaan ku dhahayaa ilaahayow waxaan ummadii aan uga imi oon mas-uul dhigay ninkii ugu khayrka badanaa khayra ahlik ilaahayo waxaan kaga imi ninkii ehelkaaga ugu khayrka badnaa iyo dadkii sokeeyahaaga ahaa ka ugu khayrka badan ayaan uga imi baan ku dhahayaa buuli subxaan allah subxaan allah sidii baa markaa lagu doortay warqad ayuu qoray markaa abubakr asidiiq warqadiibu wuxuu yihi cuhmaan ow qaad waxaad u gudbisaa dhammaan gobolladii dowladda islaamka ay ka koobnayd ha loo sheego in cidda madaxda loo doortay uu yahay cumar ibn khadaab radia allahu canhu arda dabadeedna cumar baa ogaaday warkii wuxuu ogaaday in isaga madax laga dhigay wuu cadhooday abubakar iyuu soo galay wuxuu dha abubakaru warkan aad la timi waa maxay maanaad madax iga dhigtay waan diiday buuhi anuu madaxtinimadaada cumar abubakar ba wuxuui wallahi seef baan madaxa kaaga dhufanaya haddaad diidid buuhi ma waxaad rabtaa inaad ummadda islaamka kale burburisid subxaan allah dabadeedna markii dee khalaas meel uu maro waayey cumar waa yeelay markaa fahaakadaa sidaas ayuu cumar uu ku noqday markaa madax uu ku noqday radia allahu canhu ardaah uu ku noqday markaa madaxweynihii muslimiinta iyo markaa khaliifatu rasuulillah amiiri lmuuminiin dabcan amiir lmuuminiin isaga ayaa ahaa qofkii koowaad ee loogu yeedho waan ka warrami doonaa insha allahu tacaala sidii amiir lmuuminiin magacaasi laqabkaasi uu ku yimi marka dabcan waxaa jirta axaadiis quraan axaadiis nabigeena ka sugan weeyaano oo laga laga garanayo in cumar uu madaxu noqonaayo oo abubakr uu ku xigo axaadiis baa dee tilmaamaysa iyo nusuus baa tilmaamaysa waxaa kamid a ah xadiiskii nebigu lahaa riyaa tusay riyo ayaa lay tusay buu yihi deetana wuxuu hi waadaan meel ceel ah oo waadaan biyo ahi ay ku jirta soo qaaday dabadeedna nin baa iga dambeeyo mar ama laba jeer buu soo qaaday kadibna cumar ba abubakar baa iga dambeeyey buu yihi deetana mar ama laba jeer buu soo qaaday kadibna cumar baa ka dambeeyeyo intuu soo qaaday buu geelii waraabiyey cafwan haye walaal dhib male marka maxaa dhacay walaalayaal waxaa dhacday laba laba markaa waxa weeyaan waadaan ayuu soo qaaday oo biyihii uu kasoo qaaday cumar ibnu khataab abubakar uu soo qaaday kadibna cumar baa ka dambeeyay buu dhaha rasuulku dabadeedna wuxuu waraabiyey dadkii iyo xoolihii oo dhan halkaa waxay ka faa-iidaan waxay dhaheen labada waadaan ee abubakar uu soo qaaday waxa weeye labadii sanadood ee madaxda u ahaa ninkan markaa xoolaha oo dhan waraabiyana waa cumaro waxay ka turjumaysaa markaa waxa weeyaan khilaafadiisii oo toban sannadood iyo koob iyo toban sano ku dhowaad markaa madax u ahaa muslimiinta oo uu horseeday guulo badan marka waxaa kaloo jirta xadiis kale weeyaano xudayfa uu soo arooriye wey waa saaxibu siri rasuulillahi baa soo aroorinaya dabadeedna wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inii laa adri anugu ma garanayo buu qadra baqaa'i fiikum intan anigu idinla noolahay anigu ma garanaya buu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye anigu ma garanaya inta noolaanaye faqtaduu biladiina min bacdii waxaa ku dayataan labada nin ee aniga iga dambeeya dabadeedna wuxuu nebigu ishaaray oo farta ku fiiqay abu abuubakar iyo cumar allahu akbar nebigiibaa wuxuu leeyahay anigu garan mayo inta noolaanaye waxaa ku dayataan laba nin oo aniga iga dambeeya oo abu bakar iyo cumar buuna gacanta ku ishaaray baa la leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiskaasina wuxuu daliilu yahay inay labada nin ay ahaayeen labadii nin ee ka dambeeyey markaa xadiiskii anas radiallahu canhu wuxuu leeyay anas wuxuu hi waxaa la diray nebigaa wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray qabaa'ilkii reer banilmustaliq inaan sadaqooyinkii kasoo qaado iyo zakadii anaan kasoo qaado dabeedna waan tegay buu yihi markii aan u tegay markaa waxay dhaheen qabaa'ilkii reer banilmustaliq ba waxay ugu dhaheen anasow rasuulka waxaad soo weydiisaa haddii rasuul alla adiga ku weyno yaan u tagnaa rasuulkii baa loo yimi markaa wuxuu dhahay nebigu haddaad anigay weydaan abuubakar u taga dabadeedna reer banmustaliq baa waxay dhaheen haddaanu abuubakar weynana yaanu u tagnaayaan sadaqada siinaa dabadeedna nebigu wuxuu dhahay markaa cumar u taga xadiiskana waxaa laga gartay inuu abuubakar yahay khaliifka koowaad cumarna uu yahay khaliifkii labaad markaa iyo madaxweynihii labaad qayb sida kale waxa weeyaan ummadii saxaabadii rasuulkao dhan way isku waafaqday oo way isku ijtimaacday xilligiisii markaa abuubakar cumar uu noolaana wax fitna ah ooma wax weeye khilaafaad oo dhacay maba ba totally wax ka dhacayba ma jiraan dowladiisii markaa oo muslimiinta dhexdooda ah markaa subxaan allah ummaduna way isku waafaqday inay labadaa shiikh yihiin labada shiikh iyo labada saxaabiya ugu khayrka badan hal yacni aynu soo qaadanay imaamu nawowi oo keliya culimmada aynu ka soo qaadana qowlkiisa imaamu nawowi wuxuu leeyihi ajmacuu calaa ikhtiyaari abi bakr wcalaa tanfiidihi cahdihi wa calaa tanfiidi cahdihi licumar buu le imaamu nawowi weeyaan radia allahu canhu wuxuu leeyahay waxay saxaabadii ay ku kulmeen oo ay isku waafaqeen in ay doortaan abubakar waxay kaloo ku kulmeen oo isku waafaqeen in ay fuliyaan doorashadii uu abubakar uu soo hormariya cumar bnu khadaab way isku waafaqeen markaa khalaas sidaasay markaa ku dhammaatay oo doorashadiisii markaa waa nusuustii cadaynaysay inuu saxaabigaasi uu noqonayo marka waxa weeya radi allahu canhu khaliifuu noqonay dabcan eh, markii cumar madaxda laga dhiga waa khudbadee khudbad caana buu leeyay radi allahu canhu khudbadiisi aynu dhegaysana marka wuxuu leeyay cumar markaa waxa weeyaan intuu khudbadeeyey in allaha btalaanii bikum wabtalaakum bi bacda saaxibay wuxuu le ilaahay markaa igu kinibtileeyey waa laisku kaan imtixaamay idinkana anigaa laigu kin ibtileeyey anna idinkaa laydinku ibtileeyey buu marka labadaydii saaxiib oo nebigii iyo abubakar u jeedo wixii ka dambeeyey waa laygu kin imtixaamay buu fawallaahi ilaah baan ku dhaartay laa yaxdurunii bishay shay-un min amrikum fayaliihu axadun duni ilaah baan ku dhaartay arrin arimihiina ka mid waa waxa weeyaan waa ballanqaadkii madaxweyneha u fiirsa wuxuu hi arin ka mid a haddii ay aniga ii timaado anoo jooga oo waxa weeyaan cid kale waxa weeyaan ku waxa weeyaan kuma cid kale oo aniga ahayn qaban mayso buu leeyay cid kale aniga ahayn qaban mayso haddaan anigu maqanahayna waxaan u tala saaranayaa ama warkeeda u dhiibayaa buu cid kuf u ah oo ammaano leh oo waxa weeyaan u qalmaysa ayuu dhahay subxaan allah sidaas ayuu dhahay saxaabigii waa cumar ibn khadaab wey radi allahu canhu ardaa wuxuu le ilaah baan ku dhaartay lain axsanu la axsan ilayhim ilaah baan ku dhaartay haddii wulaadaydu ama dadkan badhasaabka ka dhiganaya ama madaxda ka dhiganaya hadday wanaagsanaadaan waa wanaajinayaa hadday xumaadaanna dee wixii falkoodii jawaabtoodii bay helayaan ayuu yidhi subxaan qaraarkii ugu horreeyey ee dowladdii islaamka cumar uu hogaaminaya ee soo saartay waxay ahayd awal qaraar qaraarkii koowaad wuxuu ahaa iyo go-aankii koowaad wuxuu saamaxay dumarkii sabiyaadka ahaa waa dumarkii laga soo qafaashay ahluridda dadkii gaaloobay jasiiradda carbeed ee waxa weeyaan khaliifatu rasuuliillah ee abubakar waxa wey uu la dagaalamay markii la dagaalamay dee dumar baa la qafaashay dumarkii waa iska cafiya markaa wuxuu ihi meelihiini ku laabtay buu yihi oo dadkii carabeed ayuu markaa waxa weeyaan usii daayay waayo intoodii badanayd markii dee laga adkaaday islaamnimadii bay dib ugu soo laabteen gacantii kululeed ee seeftii ilaahay ee galka la-ayd oo khaalid ahaabaa maray dabadeedna diintii ku soo laabteen cumar markaa dumarkii la qafaashay iyo maxaabiistoodii waa iska sii daayay arintaas oo geliisay markaa dadkii carbeed yacni cadaaladii cumar tustay cadaaladii cumar markaa tustay radia allahu canhu arda sidoo kale dadkii markaa waxa weeyaan ridoobay ee diinta ka baxay walciyaadu billahi rabb alcaalamiin xitaa kuwii ridoobay ee markii dambe ay yani ka muuqatay salaaxa iyo wanaag uu ka muuqday aya waxa weeyaan markaa waxa wey radi allahu uu ay toobad keenay toobad toobadkeenkoodii ay muuqatay ayaa wuxua weeyaan wuxuu markii dambe uu ku daray askarta muslimiinta ayuu ku daray askarta iyo ciidanka muslimiinta ayuu ku daray oo waxa weeyaan dagaaladii lagu furanayey fatxu aruum faris ayuu ku daray markii furush farisiyiintii romaanka markaa la furanayay haddaba waxan waxaan soo qaadanaynaa waxoogaa namaadij ama tusaalooyin ku saabsiisan cadaaladii markaa cumar ibn khadaab iyo markaa wax weeye diinta islaamku sida ay u simtay ninka boqorka ah iyo ninka wax weeyaan miskiinka ah dhalinyarada salaada markaan ku jirno soo ma safka soo laguma jiro nin deeqsi nin waxa weyaan xoolale iyo nin madaxa iyo nin faqiira intuba saasay masaajidka salaada ugu wada tukadaan islaamku wuu simay dadka muslimiinta ah way siman yihiin xuquuqdoodu way ku siman tahay waajibaadka laga rabaana way ku siman tahay subxaan allah cadaaladii markaa aynu soo qaadano cadaaladii waayo waxba yani cumar wuxuu caan uu ku yahay caan wuxuu ku yahay macruuf lagu yaqaana cadaaladiisii markaa yani tusaalooyinka iminka dhowr tusaalo maan soo qaadanayna xalqadaha kale soo socdana insha allah kuwa kale ayaanu dhigan doonaa insha allahu tacaala waxa weeyaan xilligii cumar uu madaxda uu ahaa radi allahu canhum nin yahuudiya ayaa wuxuu la dooday ama ay isqabsadeen nin muslima marka dabadeedna cumar nin qaadiya buu ahaayo aada u yaqaana xukunka iyo xakamka ama sida wax loo kala xukumiya cadaaladda aad buu yaqaanay radi allahu canhu dabadeedna maxaa dhacay walaalyaal marka waxa weeyaan wuxuu cumar u arkay in ninkan yahuudiga ahi laga gardaran yahay dabadeedna wuxuu yacni doodii uu siiyey oo meeshii ku guulaystay ninkii yahuudiga ahaa yahuudi baa waxa weeyaan cadaaladii ay usoo saartay in uu isagu gar leeyahay in uu gar leey yahuudigii baa gar ka yeeshay ninkii muslimka ahaa cumar wuxuu garta siiyey yahuudigii yahuudigii baa wuxuu dhaha ilah baan ku dhaartay xaq baad nagu kala soortay buu yidhi xaq baad nagu kala waxa weeyaan maxkamadays subxaan diinta islaamkuna waa sida waa cadaalad weeyaan ama muslim ahaw ama yahuudi ahaw ama waxaad doonaysa ahaw haddaad gardarriyo dulmi la timi waxa weeyaan gardarrada iyo dulmiga ciddii la timi ama muslim ama yahuudi haata kaasunbaa lagu xukumayaa waa cadaalada islaamka weeyaan waxaa la leeyahay walaalayaal nin qibdi ahaa qibdigu waxa weeye waa dadkii deganaa masar deganaa waa faracintii asalka fircoonadu qabaailada kasoo jeedaan oo masar joogay marka ayaa waxa weeyaan masar waa la qabsado xilligii dowladdii faaruq oo cumar alfaaruuq ayaa la qabsado waxaa madax u ahaa saxaabigii rasuulki ilaahi iyo camru bn alcaas ayuu markaa u idmaday cumar u idmaday markaa wuu furtay magaa wadankan dhan ee masar soo ma jeedid waxaa furtay saxaabigii rasuulka ilahi camru bn alcaas camru bn ilcaas markaa waa barasaab ayuu u yahay madaxweynihii muslimiinta oo ahaa cumar alfaaruq markaa waxaa dhacday wiil uu dhalay camru bn alcaas wiil uu dhalay camru bn alcaas ayaa waxa weeyaan wiil qibdiya oo ahaa dadkii asal ahaan deganaa dalka masar oo e, deganaa ahli dima weeyaan ahli dima waa dadka degan weeyaan ee diin dowladda islaamku ay siisay markaa nabadgelyada ayuu waxa weeyaan ay baratameen wiil uu dhalay camru bn alcaas iyo wiilkaas waxa weeyaan ahludimada ka mid a ee waxa weeyaan qibdiga ah ama reer masar ayaa baratamay dabadeedna kii reer masar ee qibdiga ahabaa dheereeyey wiilkii markaa camru bn alcaas u dhalay baa cadhoodo wuxuu idhi manaad iga dheeranaysa ana bnulakramayn anigoo ah wiilka labada karaamaysan ay dhaleen baad iga dheeranaysa ul buu la soo baxo shaabuug buu la dhacay ninkii dabaduu qabtay markaas bitora ma dhul wuxuu la dhacay shaabuug ayuu la dhacay markaas subxaan allah siduu la dhacayay ninkii markaa dee baralaati buu noqday wuu cadhooda wuxuu ihi wallahi waynaan cumar u taga cumar buu yimi wuxuu dhaha cumarow xaqdaraa liigu dilay oo yaa ku dilay wiil uu dhalay ninka waaligaaga ku ahee camru bnilcaas wiil uu dhalay oo ibna camru bnilcaas ayaa i dilo wuxuu igu dhahay ibn alakramaynna waan ah wiilka labada sharafta uu dhaleen ay dhaleen ayaan wuxuu dhahay war ma raacyadaydii baa sidaa loo gelaya camru bnilcaas baa loo diray marka warqad baa loo diray soo bax baa la isaga adiga iyo waa camru bnilcaas isagii iyo waxa weye wiilkiisiiba kaalaya buu yidhi subxaan allah riwaayanka qaar waxay leeyihiin wuxuu ugu qoray yaa caas ibn alcaas caas caas waa maxwa qofka caasiga ah aabihii baa la jiray jira caas ibnu waayl isagana camru bn alcaas isagu dabcan dee saxaabigii rasuulka ilaahay wa laakiin marka cadaaladda timaado cumar dhankiisa lagama mari jirin radia allahu canhu waa u yeedhay wuxuu u yeedhay wiilkii uu dhalay camru bn alcaas iyo aabihii oo waaligii ahaa dabadeedna muslimiintii oo dhanoo meesha joogtaa ayuu wuxuu ku dhahay cumar baa wuxuu ku yidhi wiilkii qibdiga ahaa war qaado usha buu yidhi ka jaro intuu kugu dhuftay dabadeedna wuu la dhacay wuu la dhacay markaa ilama ay saxaabada ay dhaheen wallaahi waxaanu doonayna in la caseeyo yacni ha lala dhaco la karbaasho ninkaa dulmiga la yimi waa la karbaashay la karbaashay wuu la dhacay dadkii o dhan oo daawanaya subxaan allah dabadeedna waxa weeyaan markii dambe markuu ka aargoostay dee intii uu ku dhuftay uu ku dhuftay ayuu faraha ka qaaday cumar wuxuu yihi bidaarta camru bn alcaasna ku dhufay ku dhufatay wiilkiis markaasuu yihi oo camru bn caas aniga ii geysta wuxuu yihi war wuxuu kugu dilmiye mataqaanaa wuxuu kugu dilmiyey ninkan madaxti maadaama aabihii uu madaxu yahay ayuu kugu dulmiyey ee bidaartiis iyo madaxiisan ku dhufo usha intaad ku dhufatay wiilkiisi aad ku dhufatay wuxuu dhaheen yaa amiir almuminiin amiirkii muminiinta aniga camru bn alcaas waxba iimuu geysanin ani wiilkiisi asaa nabar xaqdarra ila yimi isagaan ka jartay markaa dabadeedna cumar ibn khadaab waa kii dhahay eraygiisii caanka ahaa camru bn lcaas buu la hadlay wuxuu ihi yaa camru mataa yani mata istacbadtum annaas goormaad dadka addoomma ka dhigateen waqad waladathum ummahaatuhum axraara ayadoo hooyadood ay dhashay iyagoo xor ah goormay dadka addoomma ka dhigateen buu leeyay subxaan allah subxaan allah u fiirsa cadaaladii marka nin dhan oo dowladda oo dhan madax u ah ayaa loo yeedhayaa si maxkamadda loogu fuliyo maxkamadii weeye loogu fuliyo cadaaladda loogu fuliyo subxaan allah cumar walaalayaal isagoo madaxweyne ah oo waxa weeyaan hantidii wax walba xilligiisii dowladdu meel walba way gaadhay faris baa la furtay oo romaankaa la furtay oo dowladihiisha shanta kun ee sannadood dunida ka tirinayo dhan baa la furtay subxaan allah ayaa waxa weeyaan haddana waxa weeyaan eh, radia allahu canhu wuxuu isagu isla mid dhigayaa dadka masaakiinta cumar waxa weeyaan radia allahu canhu u fiirsada sida uu dadka muslimiinta ee fuqarada markaa uu waxa weeyaan Eh, uu uga doorbidayo naftiis waxaa dhacday walaali sanad baa jirtay xilligii cumar uu madaxda ahaa sanadka waxaa la dhihi jiray caam aramaad waxaa la dhihi jiray caam aramaad ramaad waxa loogu bixiyey waa waa boodh iyo dabayle ayaa dhicayay yacni eh, dambas yani abaar ba-an ayaa ummadda muslimiinta ku dhacday waa sanad caam caamuramaad baa la dhahdaa dadku aad bay u gaajoodeen sanadkaa markaa cumar wuxuu ku dhaartay ilaah ku dhaartay cuni maayo buu yihi subaga iyo duxda waxyaalaha cuni maayo buu yidhi inta muslimiintu ay ka cunayaan cuni maayo markaa wiil ka mida ah, wiilashii markaa cumar ibnu khadaam ayaa wuxuu afartan wiqiyadood kusoo iibiyey subag buu soo iibiyey iyo wuxuu soo iibiyey sidoo kale labeen caaneed caano iyo labeen iyo burcad iyo alaabooyin buu soo iibiyey suuqa la keenay subxaan allah markaa waxa uu keenay cumaro wuxuu yihi cumarow cun buu yihi kaasuu yihi maanaa cunay maana cunayo buuhi inta ay iga taabanayso waxa taabtay racyadayda ama dadka aan mas-uulka ka ahay subxaan allah waxaa la tilmaamaya calooshiisaa markaa qararaclaysay calooshu markay marhantay soo qararac waxbaa ku furma ilo way gaajoonaysaa wuxuu leeyahay markaa cumar ibn khadaab taqarqari haddaad doonaysid calooshaydai qayli ama ha qaylinin ama qararacle ama ha qararaclaynin ilaah baan ku dhaartay intuu muslimiintu subaga ka helayaan ama hilibka ka cunayaan anigu cuni maayo buuhi subxaan allah radia allahu canhu wa sidoo kale walaalayaal maalin maalmaha kamida mid cumar wuxuu aaday magaalada makiya xajkuu aaday markaa waxaa marti sooray safwan ibnu umaya safwan ibn umaya dabcan wuu islaamay umaya ibn khalaf baa dhalay lakin wuu islaamay fatxu maka buu islaamay marka safwan ibnu umaya baa cunto ugu yeedhay markaa weel weyne cunta ku jirtaa loo keenay weelkii cuntada markii loo keenay cumar ibnu khadaab ayaa dadkii ma u adeegayay safwaan ibnu umaya iyo dadkii carabeed dee reer bake madaxda ahaa u adeegayay caruurtii dee u adeegaysay khaadimiintii ayaa fadhigii ka kacay cuntadii bay ka kacay ma u fiirso fadhigii bay ka kacay markii cuntada loo keenay dee dadkii saadada ahaa ama madaxda ahaa dabadeedna way iska tageen cumar wuxuu uhi wakaalay maxaa u siin weydeen dadka markaa idiin shaqeynaya cuntada maxay uga kacayaan fadhiga uga kacayaan waxay dhaheen anagu yani waxa weeyaan dee dhaqankaas ka sidaasa ah. wuxuu dhahay ilaah baan ku dha waar u yeedha waa loo yeedha wuxuuhi fadhiista cuna idinku isaguna muu cunin cuntadii loo diyaariyey waxa weeyaan dadkiisu isaga agtiisa dadka muslimiinta agtooda isaga way u siman yihiin subxaan allah shaqadu doona ha qabto shaqadiisu khaadim ha ahaado ama shaqaale ha ahaado ama madax u ahaado isaga agtiisa way ka siman yihiin radia allahu canhu arda radia allahu canhu wa ardaa maalin maalmaha ka mida xiliyada ay abaartu jirtay ayaa awr bay gowraceen awr ayaa la gowracay neef geela baa la gowracay dabadeedna waxaa loo keenay beerkii geela beer geel ayaa loo keenay iyo kuruskii kuruska yaa yaqaana kurusku waa <laughs> aada iyo aada buu macaan yahay hilibka geela waa lagu soo dari jiray waagii hore muddo dheer baa igu dambeysay aniga insha allah iska iman doonta haddii alla ka dhigo kuruska geelu aada buu macani iyo hilib yacni beer geel ayaa loo keenay cumar ibnu khadaam inta geeli ah, la qalay neefkii hashaa neefkii de yani geela la qalay ayaa loo keenay wuxuu dhahay bakin bakin bakin bakhin buu dhahay waar balyaabkan iyo cajiibkan eega buu ma waxaad ii keenaysaan aniga oo ah cumar ayaad ii keenaysaa wax weeyaan intii ugu wanaagsanayd ee geelaba neefka xoolaha ka dhacaysa aya aniga lee keenayaan bisal waali ana wallaahi madaxtinimo marka haddaan cuno wuxuu ihi qof madax noqda anaaba ugu xun ayuu yidhi haddaan cuno inteeda ugu wanaagsan neefka xoolaha ah intii ugu wanaagsaneed baad ii keenaysaan kuruskii iyo beerkii geela shu haadaa buu leeyay subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah subxaan allah waxaa kaloo jirta nin la ydhahdo cutba ibnu farqad ayaa waxa weeyaan meesha la ydhahdo adarbajan waa dowladda islaamka adarbajan bay gaadh waa waxa wey waa wadamada yurubta bari ayay iminka ku taalla yurubta bari weeyana darbajan dowladda islaamka cumar baa ka telinaysay cumar alfaaruuq radi allahu canh ayaa laga keenay xalwad la yaab leh xalwad cajiib oo alaabooyin cajiiba baa laga keenay waxaa loo soo hadiyeeyey markaa madaxweynihii muslimiinta oo amiir ilmuminiin ah cumar alfaaruuq waxay ku dhaheen waa hadyada cun cumarow wuxuu dhahay hadiyadan wuu dhadhamiyay markaa waa inay aada u macaan tahay marka wuxuu hi muslimiintao dhan ma cunta markaasay dhaheen maya dee muslimiintao dhan may gaadhaysa adoo keliyaa lagu soo hadyaday wuxuudhaha waar aniga igala noqo igala noqo buu yidhi ma rabo buu yihi waxaan muslimiintu aanay cunin ma rabo ma cunayo buu yihi subxaan allah radia allahu canhu wa ardaa waxay tilmaamayaan ahlu taariikh waxay leeyiin wiil uu dhalay cumar ibn khadaab oo dhihi jiray cabdiraxmaan ibn cumar ibn khadaab ayaa dhulka masar buu tegey waana wiilkii de madaxweynuhu dhalay ee u fiirso masar buu tegey masarna waxa uu xukumayey dowladda waxa uu xukumayay de camru bn alcaas khamri buu markaa cabay khamrigu markaa waa dembi weeyaan qofku marku hadduu khamri cabana waa in la jeedalaa weeyaan saas weeye xukunkiisu waa in la jeedalaa dabadeedna waxa weeyaan camru ibn alcaas baa markaa marka qofka la jeedalaayo oo qofkuna uu khamri cabay oo muslimna uu yahay meel baa la keenaya dadkao dhan baa la isugu yeedhaya yani koox ka mida muslimiinta la isgu aha ummadoo dhan laakiin koox kamida muslimiinta la isugu yeedhaya waa la tusaya marka jeedalka iyo dee la karbaashiyo usha lala dhacayo ayaa la tusayaa si uu wax ugu qaato uu u dhaho ilah baan ku dhaartay yaan la ceebaynin dib u dambaysa yaan la ceebaynin oo uga hadho weeyaan ayaa sababtu weeyaan marka camru bn alcaas wuxuu gurigiisu intuu kaxeeyey wiilkii markaa khamriga cabay ayuu gurigiisu geeyey markaa wuxuu yani wuxuu ku fuliyey xukunkii buu la dhacay garaaciddii iyo karbaashiddii buu la dhacay oo waxa weeyaan subxaan allah guriga dhexdiisu xadkii ku filiyey warkiibaa cumar gaadhay marka warqad buu soo qoray yaa caas bni abilcaas waa kii caasiga ahayow dhalay aabbihii caasiga ahaa buu leeyay camru bnilcaasow saxaabigii rasuulka ilaahayo ma jirto taasi waayo markuu qalad uu ka galay dowladdii qalad uu galay dowladdii muslimiinta iyo madaxweynihii muslimiinta markuu ka galay khalaas cumar wuxuu leey yaa caas ibni abilcaas ayuu u qoray wuxuu dhahay markay dadka kale khamriga cabbaan dadka hortoodaad ku garaacda wiilkii amiirilmuuminiin wiilka amiirulmuuminiin uu dhalana gurigaagaad xata ugu fulinaysa ii kan buu yidhi iminka magaalada madiine igu keen wiilkii magaaladii madiina loogu keenay saxaabadii buu isugu keenay wuu markaa caseeyey wuu karbaash wuu karbaash hadda isagoo xadka mar hore lagu soo fuliyey haddana wuu ka jaray umad waxa weeyaan cadaaladiisa u fiirso wiilkaygana si gaar aha loo daryeelo muslimiintana si gaar ayaan loo daryeelin shuhaada buu leeyay cadaalad maaha buu leeyay cumar radi allahu canhu arda qiso kaloo macruufa baa jirto oo cadaaladiisa ku tusinaysa iyo saxaabiga cajiibnimadiisa iyo layaabkiisa ninka la dhahda jabala jabala ninka la dhahdo waa nin ka mida ah madaxdii reer aalaqaasaan aalaqaasaankaasna waa carab deganaan jirtay dhulka sham weeya dabadeedna maxaa dhacay walaalayaal carabtaas dee dhulka sham bay ka talinaysayo waa dawladda islaamka haddee dhulka shaamna qabsatay deetana wuu iska islaamay waa laga awood bato wuu iska islaamay deetana abubakar ah, cumar buu ugu yimi markaa magaaladii madiino cumar ugu yimi cumar wuu farxay markaa ninkii jabala waa soo dhaweeyey dabadeedna ninkii jabala wuxuu tegay magaalada mako uu dawaaf isagoo dawaafaya ayaa waxa weeyaan wiil iyo qof yaroo ka mida dadka muslimiinta masaakiinta ayaa maradii kaga istaagay dee si yacni qaladaba de maradiibaa lugtaa kaga dhacday deetana ninka wuu kufay jabala la dhihi jiray dhir baaxayo feedh buu qaado sankuu burburiyey ila waa nin jaahila buu ahaaye nin jaahilo iminka soo islaamo weeyaan budh buu kugu dhufta halkaasuu sankuu burburiyo sankaa jabay wiilkiibaa soo orday markaa cumar buu yimi wuxuu dhahay cumarow ninka la dhada jabala baa sankayga saa u galay cumar wuxuu yeedhay ninkii jabala ah. wuxuu yihi war heedhe ninkan maadaa saa u galay wuxuu dhahay haa wuxuu ku yihi laba mid yaal inuu kaa jirto kow iyo inaad raalli gelisid dee labadaa midun yaal wuxuu dhahay war islaamnimada waxaan usoo gelayay inaan awood ku yeeshe maxay ahayd islaamnimadan aniga iyo dadka suuqa ka yimi isla kaaya simaysa wuxuu ku dhahay cumar war warkaa dhegayso warkaaga jooji buu yidhi ninkan sanka aad burburisay ama sanka sankaad burburisay buu kugu dhufanaya wuu kaa jaranaya ama ninka raalligeli wuxuu dhahay war anigu kristaan ban noqonaya anugu diintiinaba waan ka laabanaya cumar wuxuu ihi markaana madaxaagan goynaya unuunkaagan halkaa ku dhigaya ila wad ridowdeen subxaan allah <laughs> laa ilaaha ila allah iyo cumaroo de ya yaa cumar la hadli karaayo waa cumar ibnu khadaabe radia allahu canhu wuxuu dhahay cumar waan kasoo yaro fakaraya bal waa inooyo beritooli habeenkiibuu subxaan allah isaga iyo qabiilkiisii ay yaaceen way ka baxay magaalada madiina wuxuu aaday magaalada qustantiniya waa magaaladan istanbul imika loo yaqaano kristaan buu noqday laakiin markii dambe cimrigiisu weynaaday waa ka shalay wuxuu dhay allah haddii aan isagoo waxway gabayo dhan buu tiriyay isagoo waxweeye murugoonayo shallaynay allah ninkii wanaagsanaaye cumar maalintii haddii aan u ogolaan lahayn uu uliyar iskaga kay dhufto maanta baaba-a iyo hoogga kuma noolaan lahayn buu yidhi u fiirso cumar ama madax aho ama madax ahow adeer haddaad dulmi gasho waa lagugu fulinayaa waa dowlatu cumar weeye iyo cadaaladiisii radia allahu canhu iyo cadaaladii islaam maalin maalmaha kamida mida u fiirso cadaaladiisa naftiisana wuu ku fulin jiray ummadda muslimiintana wuu ku fulin jiray maalin maalin maalmaha ka mida cumar oo khudbadaynaya ayaa wuxuu dhahay ismacuu wa atiicuu waari i dhegaysto oo e imaqla buu yidhi imaqlo e i dhegaysta buu yidhi salmaan alfarisi baa kacou yidhi laa nasmac walaa nudiic kumana maqlayno kumana addeecayno subxaan allah madaxweynihii muslimiinta ayuu ku leeyahay kumana addeecayno kumana maqlayno waa la yaabay cumar muu cadhoonin wuxuu dhahay maxaa dhacay buu yidhi salmaanow wuxuu dhahay annaga waxaadna siisay go-yo qof kastaba hal go-baad siisay iyo qayd baad siisay annagoo ah adigoo ah nin cumarana laba qayd oo cadcad oo qurux badan baad sidataa xaggaad ka keentay labada qeyd ile qof waloo muslimaba wuxuu lahaa hal qeyd buu lahaa hal mare ayuu lahaa adigu xaggaad labada ka keentay wuxuu dhahay waarmee wiilkayga cabdilaahi cabdilaahi yow kaco bal waran adeerka cabdilaahi baa kacay markaas wuxuu idhi adeer aabbahay waa nin aada u dheer buu aniga markaa xabgo-aygii aan anigu sida gaarka u lahaa ayaan aabbahay siiyey markaa laba go sidaasuu ku helay labadan go-ee uu sito waa kaygii iyo kiisii inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun maa sha allah alquwa walcadaala ilaahay nagu soo celiyay dowlad lamida ah dowladdii faaruuq oo kale subxaan allah maalin maalmaha ka mida ah, cumar alfaaruuq radia allahu canh ayaa waxa wey waa khudbadeeyey masaajidkuu ka khudbadeeyey wuxuu waxaa loo soo sheegay in dumarkii meherkii ay cirka geeyeen oo dumarkii meherkii ay cirka ku shareereen oo mid walba intaasoo kulo diraham ay iska rabaan subxaan allah dabadeedna wuxuu soo saaray go-aan cusub buu soo saaray wuxuu idhi gabadh kamid mida muslimaadka ilaahayow may noqota gabadha hebel sidaa u quruxda badan ama gabadha ugu cibaadada badan ilaahayow may noqoto afartan wiqiyadood qofka loogama badin karo buu yihi maharka afartan wiqiyadood loogama bihin loogama badin karo haddii cidi ay uga badisana xoolaha inta dheer intaan soo qaadan baytu maali lmuslimiin akoonka muslimiinta akoonka muslimiinta aan ku ridayaa buu yihi akoonka muslimiinta ayaan ku ridayaa buu dhahay cumar radi allahu canh gabadh baa istaagtay markaa markuu masaajidka ka baxay u fiirso dadku waa xor weeyaan dadku waa xor xaqana waa lagu wada hadlaya gabadh yaroo muslimadda ka mida baa istaagtay waxay tidhi cumarow warkan ma ilaahay baa dhahay mise rasuulkiisaa dhahay miyaanu ilaahay dhihin wa aataytum ixdaahunna qindaara haddaad doontaan midkeed waxaad siisaan qindaaran qindaarkuna waxa weeye waa lacagteeda ugu badan intaan doontaan ilaahay miyuu noo xadiday annaga adigu xaggeed noogu xadidaysaa allihii na abuurayba nooma xadidin meherkayage yaa kugu yidhi cumarow noo xadid wuxuu dhahay subxaana allah wuxuu ihi wallaahi cumar waa garan waaye wixii gabadhna way garatay cid walbana cumar way ka fiqiyaqaan yaqaan taqaanaa fiqiga ilaahay bay ka fiqigay ka taqaanaa buu yidhi khudbadiibuu dib ugu laabtay wuxuu yidhi war dib u dhagaysta nin walowba waxaad doonaysid meherkaaga siisa buu yidhi cumar wuu garan waaye maalintaa buu yidhi cumar wuu garan waaye buu yidhi go-aankaa radia allahu canhu wa ardaa qiso kaloo cajiiba ayaa la soo arooriyaa oo ahlu siyar ay soo arooriyeen waxay dhaheen maalin maalmaha kamida mida ah walaalayaal cumar ayaa wuxuu arkay neef geela oo qurux badan oo shilis oo naaxay maasha allah dabeetana wuxuu uhi man li hada aljamal war awrkaa quruxda badan yaale markaasaa waxaa lagu yidhi waxa le cabdullaahi bni cumar markaas cabdillahi bni cumar waa wiilkii cumar uu dhalay uu yidhi ibni wiilkaygaa le awrkaydsaa u naaxay markaasaa la yidhi haa wiilkaagaa le wuxuu igu yeedhi cabdilaahi cabdilaahi baa loogu yeedhay marka wuxuu ihi cabdilaahiyow awrkan qaad iibi xoolihiisana beydka maalka muslimiinta gee waxaad ku intaad qaadid waxaad geysaa akoonka muslimiinta danta guud baad geenaysaa lacagta subxaan allah intii aad siisatay mooye inta dheeraadka halkaasaad geynaysa wuxuu dhaha yaa abati aabbow dee geed neefka anaa iskale xoolahayga gaarkaa ah baan kusoo iibsaday wuxuu dhahay maya cabdilaahi yow qaad neefkan intii aad ku iibsatay mooyaane inta dheeraadka qaad buu yidhi cabdilaahiyow ma waxaad rabtay naar nasiisid buu yidhi maalinta qiyaame ma taqaanaa awrkani wuxuu ku naaxay ee uu ku dhargay uu ku shilisoobay wuxuu yidhi markuu daaqa tago dadku waxay dhahaan cabdilaahiyow mataqaanaa cabdilaahiyow waxay dhahaan annahaa ibnu ibni amiiri almu'miniin waa geelii uu lahaa wiilka amiirka muminiintu wiilka amiirka muminiintu uu dhalay geeliisii weeyaan dabadeedna daaqa inta hadh inta fiican oo dhan baa lagaaga tagay deetna awrkaasaa cuna biyaha markay tahana waxaa la dhahaa ibnu waa waa ibnu ibni amiiri lmuminiin waa waxa weeyaan waa geelii uu lahaa wiilka amiirka muminiintu uu lahaa subxaan allah dabadeedna biyahaasay cabtaa warma ma biyihii muslimiinta iyo daaqii muslimiinta ayaa naar inugu noqonaya ma naar baad cabdilaahi yowna sinaysaa maalinta qiyaame gee buu yidhi iminka iibi dee cabdilaahi nin mutiica buu haya aabihii aad u jecela wuu adeecay marka wuu iibiyey intii uu siista mooyaane <laughs> subxaan allah intii kale beytka maalulmuslimiin ayuu ku shubay markaa radia allahu canhu arda cumar walaalayaal cumar waa madrasad wey waana jaamacad lama koobi karayo qisooyinkiis radia allahu canh wuxuu ahaa sidoo kale nin ku adag dadka maaragtay baadida ah dadka he yani bidcoolayaasha ayuu ku adkaayo inuu dowladdiisa ay bidcoolayaan ay soo galaan waa u diidi jiray radia allahu canhu arda nin nibdiyiinta ka mid oo ah, nibdi la dhihi jiraba wuxuu diiday qadarka ilaahay ilaahayisu qadarka ilaahayna mu dhihin aliimaanu bilqadar in la rumeeyo qadarka oo lixda tiira islaamka ayuu ka mid yahay an tuumina billahi wamalaa'ikati wakutubihi warasulihi walyawmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharihi iyo inuu ilaahay loo rumeeyo qadarkiisa khayr ha ahaada ama shar ha ahaada inaad tidhahdid ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa weeye sidaa noo qadaray nin baa wuxuu ihi qadariyiintuu ka mid ahay malawaba ninkii aasaase wuxuu ihi ilaahay dadka ma baadiyaysiiyo ilaahay dadka ma baadiyaysiiyo buu yihi haddaba waa qadarka ilaahay ilaahay ciduu doonana uu hanuuniya in allaha yahdi man yashaa wayudillu man yashaa ilaahay subxana wa tacala isagaa cidduu doonana hanuuniya cidduu doonana baadiyaysiya sidaas ayaa ah sida ugu wanaagsan oo looga jawaabo qadarka ilaahay inaad u hogaansatid ilahay baa saa u hoggaansan ilaahay baa dhahay anigu waan hanuuniya cidan doono cidan doonana waan baadiyaysiiya marka ninkana qadariyii buu ahay qadarkii buu diido wuxuu ihi ilaahay cidna ma baadiyaysiiyo cumar wuxu uhi wallahi waa ku dilaya haddaan mar dambe kugu arko fikrada iyo waxyaalaha aad leedahay qadarkii ilahay aad ku diidaysid iyo iimaanka leanno qadarku wuxuu kamid yahay yani wuxuu ka mid yahay tiirarka islaamka ayuu ka mid yahay in la rumeeyo khayrkiisa iyo sharkiisaba waxaa kaloo uu gooyay shajarat aridwan geedkii markaa ridwaanka geedka ridwaanku muxuu ahaa waa geedka ilaahay quraanka aanka uu ku sheegay laqad radia allahu can ilmuuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara ilaahay rasuulkiisiiyow waxa weeyaan saxaabadii geedka hoostiisa baycada kugula gelaysay ilaahay raalli buu ka noqday rasuulka ilaahayow waa saxaabadii markii xudaybiya la gelayay waxa weeyaan ilaahay uu raalida u ka noqday geed hoostiibay bay ay baycada ku galeen markii xilligii khaliifkii ah, uu khaliifka uu noqday markaa cumar ibn khadaab ayaa dadkiibaa waxa weeyaan waxay iska dul fadhiisteen geedkii alla geedkan yaa yaqaan halkana waxaa fadhiisatay saxaabatu rasuulillaah halkan waxaa fadhiisatay muxamedun rasuulullah cumar wuu fakeray wuxuu hi ha ilah baan ku dhaartay shirkigii daawan maalin dhowna waxaa soo socotay inay habar walba iyo islaam walba iyo oday waliba iyo inan yaroo kastaaba intuu caleen uu qaato uu dhaho hallaa waan ka barakaysanayaaiyo geedkan waxaa fadhiistay oo hadhsaday nebigii ilaahay halkan baa saxaabadii rasuulka ilaahay raalli lagaga noqday mawlihiisibu u yeedhi yaa saalim ina mari wuxuu qaatay faashtii geedkiiba wuu gooyey shajaratu ridwaan geedkiiba wuu gooyey subxaan allah wuxuu ka gooyey muslimiinta shirki u iman lahaa oo mid walba intuu iska fadhiisto gabadhii dhali weyda halkanay fadhiisanaysaa subxaan allah wiilkii wax kasii yihina ku galan halkan uu fadhiisanaya odaygii waxa weeye kici waaye halkan uu fadhiisanaya subxaanaka rabbana shirki buu markaa uga cabsaday wuu gooyay geedkii radia allahu canhu arda waayo waxaan kusoo gabagabaynaynaa qisadaasoo keliyan kusoo gabagabaynaya insha allahu tacaala xilligii cumar markaa walaalayaal wuxuu reebay sidoo kale qawaaniintii uu soo saaray in la guursado gabadh kitaabiya gabadh yahuuda iyo gabadh waxa weeyaan nasraana ilaahay baa wuxuu leeyay walmuxsanaatu min ahli lkitaab waxaad guursan kartaan gabadha muxsinada ahee dhowrsoonee yahuudda iyo kiristaanka ayuu ilaahay u dhahay marka saxaabi kamid mid a ah saxaabadii rasuulka ilaahay oo xudayfa la dhihi jirayba wuxuu guursaday gabadh markaa yahuudiyada wuxuu cumar ku dhaha war gabadha fur markaasuu dhahay cumar oo maxaan ku furayaa ila ilaahay baynoo baneeye oo la guursan karaa gabadha yahuudda ama nasraanada ah cumar wuxuu yidhi anigu ma diidan in ilaahay baneeyey laakiin waxaad noo horseedaysaa in hablihii muslimaadka ahana laga dul guuro gabdha markaa faajiraad ah oo muumisaada ama qumanyooyin muumisaadku waa qumanyooyinka gaalada ah walciyaadu billah in la guursado hablaha yagiina cidiba guursan weydo hablihii muslimiintaa ciiddaa ka badan ciiddaa ka badan oo meel walba jooga maxaa gabadh faajirada aho waxa weeyaan ilaahayba dafirtay oo rasuulka ilaahay dafirtay kugu saliday buu leey radia allahu canhu wa ardaa waa yahay aan intaa kusoo gabagabeeya casharka insha allahu tacaala wa baaraka allahu fiikum xalaqaadka kale soo socda ayaynu dhammaystiri doonaa taarikh nololeedkii geesigii muslimiinta ee cumar alfaaruq radia allahu canhu wixii su-aala haddii ay wax su-aala jirto soo dhawaada baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu ha ha si wanaagsan mar haddii wakti inoo hadhay ha alxamdulilah way weydiin karaan insha allah wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu walaa soo dhawow bilmarkan hmm. qofku hadduu qof wax tabiibayo kale uu wax weydiiyo oo wixii wax isku yartoostota oo baado sheekhaasi sidaasi u yidhi farshadkii bay noqonaysaa oo niyada geliso mise waa wax tabiib ah, wanaagsan waa fahmay su-aasha haddii tabiib ay tahay arrintu horta waa waajib qofku inuu istabiibo dee uu isdaweeyo oo dhakhtarka aada rumaysatid waa waa fiican tahay taasi waa waajib weeyaan nebigu isagoo xanuunsanayo oo og weliba inuu geeriyoonayo ayuu dhakhaatiir u yeedhan jira oo markaa la dabiibi jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka taasi waxa weeyaan waad isdabiibaysaa mana ogid xilligaad dhimanaysid lakin waad isdabiibaysaa haddaad xanuunsatid dhakhtarkaaga haddaad rumaysatidna macnaheedu maha shirki maha shirki shirkigu waxa weeyaan dabcan waa geedkan uu gooyey cumar ibnu khadaab shirki cidi kumay samaynin laakiin waa horseedka ama hordhaca shirkiga yacni shirkiga ayaa waxa weeye horseed bay u tahay markii haddii la dayn lahaa arrintaa bidcada ah haddii la deyn lahaa way sii socon lahayd way sii socon lahayd ilaa ugu dambeyn maalinta dambe ay dadku bilaabaan inay caabudaan geedka inay caabudaan subxaan allah inay caabudaan geedka oo xilligii nebigaba way dhacdayo waxa weeyaan nebigu maalin isagoo ka yimi safar ka yimi safar ku jira ayaa saxaabadii waxay dhaheen waxay soo mareen geed ay gaaladii reer quraysheed ay seefaha iyo warmaha ay sudhan jireen dabadeedna waxay dhaheen rasuulka ilaahay annagana waxaad noo yeeshaa geed aanu ka barakaysanno aan seefaha iyo warmaha aanuaanu sudhsudhanno ka barakaysano markaasuu hi allahu akbar innaha sunan ilah baan ku dhaarta waa taa waa sunnooyinkii waa isku daba jirtaan wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam latatabicanna sanana man kana qablakum xataa in dakhaluu xujura dabbin la dakhaltumuu ilaah baan ku dhaartay tallaabooyinkii iyo wadadii kuwii idinka horreeyey waa raacaysaan xitaa haddii ay galaan god maskacagalay ama masalugalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan guud oo waxa wey way ku dayanayaano gaaladii quraysheedba waxaan ka barakaysan jirto shirki iyo balaayo la iman jirtay maxaa kugu kalifay markaa maxaa kugu kalifay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin marka waxa weeyaan haddii arrintu baraka ay noqoto wax laga barakaystaa ma jirto subxaan allah wax laga barakaysanayaa ma jirto nebigu markii uu nola ahaa waa laga barakaysan jiray jidhkiisa laakiin nebigi markii uu geeriyooday cid ka dambayso laga barakaystaa ma jirto nebi qof wadaada ama weli ama saxaabi ama taabici laga barakaystaa ma jirto adduunyada ku nooli subxaan allah waana mamnuuc cidda waxaa rumaysan in cid kale ay barako tahay ama hadal hadalkiisu wuu barakaysan yahayna waa waxaan diinta ilaahay sal ku lahayn weeyaan haddii ay soo soco sii socoto sii socoto sii socotana dee waxa weya waa horseedkii iyo bilowgii shirkiga weyan walciyaadu billah marka waxa weyan waxa wanaagsan saddu dariic in la gooyo albaabka sida cumar uu u gooyo geedka inaad jartid adna albaabkaasaa wanaagsan wallahu aclam qofka sheeka ku idhaahdo xanuunkaagu waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa waxaasi waxaasna way kugu dhici doonaan calashan waxaas way kugu dhici qofkii ilaahay maaha wuxuu ku keenayna ma garan kartid hmm. haddaanad cilmi lahayna waxba ma sheegi kartid markaa taasoo kalena dembiga may may may eh, walal taasi dembi ma aha haddaan cilmi leeyahay oo aan kugu dhaho dawadaasaad cunaysaa hadda dawadaa cuntigood ku bogsanaysaa haddaad cuni weydidna waxa weeyaan macaankaa kugu kacaya ama dhiikarkaa kugu kacaya ama beerkaa ku xanuunaya oo aan cilmi u leeday ama wadaadku uu ku dhaho waxa weeyaan haddaad qur-aanka akrin weydid jimankaa ku imanaya shayaadiin baa imanaysa sixir baa imanay hadduu qofku sidaa dhaho waxa wey dembi maaha taasi dembi maaha waa taas waa cilmi weeyaan tusaalaan kusiinaya maalan haddaan ku dhaho anoo injineera ama guryaha dhisa albaabka gurigaagu laba bilood kadib uu soo dumayaa laba bilood kadib markii maalintii la gaadhin albaabkii baa soo dumay ma waxaad idhahaysaa ninkani waa caalimulgayb oo cilmiga qeybku wax ka yaqaana waa maya cilmiga qeybka kama aqaano ee waxa weye khibradan waxaan u leeyahy oo cilmi baan u le waan aqaanaa guryahan oo kale siday marka la dhiiso siday usoo dumaan ayaan aqaanaa markaa waan eegay waan qiyaasay e, dabaysha ku soconaysa waxyaalahaasaan eego cilmi baan u leeyahy markaa waxaan dhahay waan qiyaasay xilligaas xilligaas ayaa wax weeyaan ay dhacaysa wayna dhacday taa macnaheed markaa qeybka ma aha ee waxa wey waa qof qofka aqoontiisi weeye iyo kartidiisi weeye haddii qofku uu aqoon iyo karti u leeyahy ama wadaad ha noqdo ama qof tabiib caadiya ah ha noqdo oo war sheego waxa weyaan una aqoon iyo cilmi u leeyahay dee taasi haddaad rumaysatid wax dhiba male dembina maaha jazakum llah khayra wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhawola weydiinaya su-aasha iminka waxaa targeedkii uu nabiga hortay caleyh salaatu wasalaam cumar bin khadaab ayaa gooyey hada jaaraala dadku nuuriyaha waxay soo dhigaan geed weyn oo leeyihiin waa geedkii rasuulku habsaday nabiga ku saliya dee kadacdina waa ku salinaaba marka geedka aragna ama youtubeka ama facebooka marka taa maxaa ka jira waxaan rabaa sheekho intaishe waa riwaayad wey waa riwaayad weeyaan wax ka jira ma jiraan inteeda badan marka wax weeyaan wax caddaynayana ma jiraan inuu nabigu hadhsado caleyhi salaatu wasalaam nabiga ku salina dee nabiga ilaahay baa ku faray in lagu sali ilaahay baa kuna ku sali yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima ilaahay baa wuxuu leeyay nabiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam oo salaama marka mageed baan marmarkaan aragnaan ku salinaynaa xabiibka xabiibka waxaad ku salinaysaa amarka ilaahay baad ugu salinaysa ilaahay baa ku faray calayhi salaatu wasalaam marka wararkaasoo dhan wax ka jiraa ma jiraan waana iska wararku tidhukutana weeyaan wax cadaydayaana ma jiraan wallahu aclam ha haye haya ku xiga alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ku soco e, shaarixise e, e, habo waxaan weydiiya maasha allah su-aal yaro run way ku jirtaa laakiin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hasha ma dagaalkiisa qof wuxuu ku guursaday sheek walaa codkuu gogo yaa inta i tiri ii sheegaya su-aasha haddii baaraka allahu fiikum ha imika ku maqlaya ha su fiican wey nebigu ma wuxuu guursaday dagaalkii beder caaisha mise ka hor mise ah, kadib ayuu guursaday nebigu caleyhi salaatu wasalaam goormuu guursaday nabigu wuxuu guursaday caaisha sanadkii labaad ee hijiriyada markii laga soo dareeray dagaalkii beder soo ma jeedi dagaalkii beder kadib weeyaan marka dagaalkii beder markii uu dhammaaday ayuu nabigu la aqalgalay caaisha radia allahu canha wa ardaaha wallahu aclam mubaarak allahu fiikum waay baaraka allahu fiikum waay walaal wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhawo walaal jazakallah khayr salaatu wasalaameen cumar bin khadaab loo doortay xilka la saaray uu khaalid bin waliid dagaalka uu ku jiray uu khaalid bin waliid maxay haytay markii hore qalibkii rasuulka aleyhi salaatu wasalaam horena ah, uu maxay haytay uu lahaa khaalid maxaad u taqaanaaye uu canaananayo uu lahaa khaalid waxba wareerinaya markaan sidooda isu hayeen mise khaalid unbuu yara diidanaa kuleylkiisa hmm, waay cumar bay ujeedaa soo maha iyo khaalid way barakallahu fiik cumar iyo khalid weeyaan radia allahu canhu warkaa waxaa buunbuniyay horta gaalada iyo mustashriqiinta iyo shiicada waxay doonayeen inay kudira ku dadka ay ku diraan saxaabada rasuulka ridwanullahi calayhim abubakar iyo cumar iyo markaa khalid ibn walid oo ahaa saxaabadii rasuulka ridwaanullahi alayhim iyo dadkii ugu firfircoonaaya ummadan islaamka waxay leeyihin markaa cumar ibn khadaab wuu casilay khalid ibn walid dabcan xilligii uu khaliifka uu ahaa abubakar khaalid wuxuu ahaa generaalka guud ee ciidamada muslimiinta o dhan ama wasiirka gaashaandhig oo kale ayuu dhigmay ama wasiirka difaaca isagaana hogaaminaya dhammaan dagaaladii lala galay murtadiintii jasiiradda carbeed joogtay subxaan allah dowladdii farisiyiinta isagaa burburiyay dowladdii romaanka dagaalkii yarmuuk wuu ka qayb galay marka waxa wey radi allahu canhu geesi buu laakiin cumar ibnu khadaab markii uu khaliifka uu noqday wuu casilay waanan ka warrami doonaaye dee xalaqaadka soo socda arrimaha siyaasadda iyo dagaaladii siday u dhaceen waan dib baan inoogu dhigay waan inoo soo socota insha allah wuu casilay muxuu ku casilay markaa dabcan asbaab badan baa jirta laakiin sababta ugu weyn ee uu ku casilay khaalid waxa weeyaan cumar uu ku casilay waxa weeyaan cumar wuxuu dhahay khaalid waxaan ku casilay dadkii baa waxa weeye naftoodii waxay ku xidheen khaalid khaalid ma nala socdaa haa waa guulaysanaynayna marsha khaalid may nala socdaa maya ma dagaalamayno ma ujeedaa shuu ya waxa weeyaan khalid ba waxa weye waxa lagu xidhay guushii guushiiba waxay ku xidheen muslimiintii khalid weeye waa ninkan weligiiba la jabin sagaashan dagaal buu galay weligii cidimay jabin intaasoo dowladood buu jabiyey dowladdii adduunka ugu weyneed oo farrisiyiinta oo shan kun oo sannadood jirtay buu cagta mariyey subxaan allah yarmuuk buu galay oo wuxuu jasiiradda carbeed buu soo leefay khaalid khaalid ilamaa iyo magaca khaalid uu noqday adduunyada meel kastaba laga yaqaana khaalid sayfullahi almasluul seefta ilahay galka la-ay marka cumar wuxuu ka cabsaday inay muslimiintu jihaad ba geli waayaan ama ay diriiri waayaanba dabadeedna waa casilay markaa wuxuu yihi may waynaan casilaa khaalid ibn waliid oo oon uu tusiyaa dadka muslimiinta ah in aanay guushu ku xidhinayn khaalid ibn waliid ee ay guushu ku xidhantay ilaahay subxaana watacaala iyo adiga dadaalkaaga marka dadaashada ilaahay tala saaratid bay guushu ku imanaysaa markaa sababtaasaa ugu weyneyd ugu casilay markaa wallahu aclam waanaan ka warrami doonaa xalaqaadka soo socda insha allah waay yaa kale waayahay baara okay waa yahay cid kale jirin waan iska soo gabagabaynaynaa baarak allahu fiikum wa jazakum allahu khayran waxsan allahu ilaykum allah haynagu anfaco ilahayna haynaga aqbalo wa baarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waayo walaalayada sida tooska iyaguna nogala socday dhanka youtube-ka iyo dhanka facebooka labadiinaba waa idin mahad celinayna baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullah idinku haddii aydaan wax markaa su-aala qaban waan idin sii sagootinayaa khayr iyo barako ayaynu ahaanaysa insha allah darsigana waa maalin kastoo sabti iyo saacadan oo kale ayuu soo gala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh